الحمد لله بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي baa mahad iskale subxaanahu wa tacaala naga dhigay muslimiin na siiyey nicmo aad iyo aad u tiro badan wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha ayuu ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala haddaad isku daydaan inaad koobtaan ilaahay subxaanahu wa tacaala nicmooyinkiisa tirin kari maysaan ba alla leeyahay subxaana wa tacaala nicmooyinkiisa marka waxaa ugu weyn laa ilaaha ila allah waxaa ugu weyn haddana laa ilaaha ila allah oo ilaahay ku fahamsiiyo subxaanahu wa tacaala siduu ilaahay ugu talagalay ee lagaa rabay inaad ku dhaqanto ilaahay ku fahamsiiyo subxaanahu wa tacaala waxa ay ka mid tahay min nicam illaahi subxaanahu wa tacaala waxaan insha allahu tacaala caawa rabnaa kelimad inaan halkan ka soo jeedino xuruub muxuu yahay xarbiga fitankaahi muxuu yahay se xarbiga mashruucahi ee banaan maadaama waxaan halkan ciwaankan aynu u dooranay maadaama waddankeennii dagaal uu ka jiro muddo ka socday haddana waxaad arkaysaa dood aada iyo aada u tiro badan inay ka taagan tahay ay ka taagan tahay dadka muslimiinta ah ee soomaalida dhexdooda laleeyahay dagaalkaasu waa dagaal ma garanaysaa fidno ah qolo leedahay qolo leedahay maya dagaal xaqa weeye dhib badna uu ka taagan yahay oo la fahmi waayey oo lagu waraaray waxaa marka jira runtii oo loo baahan yahay in wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo rasuulkiisu ay ka yidhaahdeen iyo culimmadu ay ka yidhaahdeen wixii laga awoodo in laga yidhaahdo maxaa keenaya in lagu wareero ama dadku ay fitanka ay badiyaan oo arrinkaasu fitan weeye iyo la yidhaahdo dhowr sababood ayaa ra-iisi u ah dhowrka sababood iisiga u ah marka u horeysa waxa weeye aljahlu jahliga oo aad iyo aada u tiro badan dadka caamada ayaana arrinka ugu badan oo iyagu hadduu dadka ay soomaali yihiin aan u haysan dadka soomaalidaahi inay ama lala dagaalami karo oo mararka qaybtood dagaalkoodu meelo u ka banaanaan karo ama qayb ka midi ay gaaloobi karto ay gaalo noqon karto arrinka noocaas oo kaleeta maba rumaysnaba iyagu qofku mar haddii uu soomaali yahay iyaga xaggooda boqol kiiba boqol soomaali weeye muslim weeye wax qaladana ma galo wixii uu galaana wax dhiba male lagalama hadli karo qolada labaad waxa weeye dadka loo yaqaano dalabatulcilmiga ama duwaylabulcilmiga ah oo cilmi doonka iska ah qolada noocaasa waxaa iskaga dhaca intooda badan jahwareer baa ku dhaca jahwareerkana waxa u keenaya iyaga oo aan masaa'ilka qofku uusan iska taxqiijinin oo uusan masaa'ilka baarin oo uusan raadin ayaa u keenaya ee uu xadiis intuu iska maqlo xadiiskaa ku dhego oo iska qaato la cararo kadibna axaadiistii jamciga sidii loo jamcin lahaa iyo qaabkii la ysugu dari lahaa axaadiista qaabkii fiqiga looga soo bixi lahaa wixii oo dhan uusan culimmadana uusan ka baran oo uusan culimmada weydiin isaguna uusan juhdi iyo baaritaan uusan ku samayn ee axaadiis uun intuu iska arko wixii intay iskaga dhex darsamaan kadibna uu ku wareero ayay noqonaysaa qolada saddexaad waxa weeye qole iyadu garanaysa waxaan way garanayaan way og yihiin laakiin ma rabaan inay sheegaan maxaa jira waxay ka hor imaanaysaa iyaga qaabka ay waxu doonayaan waana qolada iyagu rabta caalamkan inuu sidiisa iska ahaado wax iska bedela uusan ku dhicin wey wax isbedela uusan ku dhicin sidiisa iska ahaado dawaaqidda layskaga hoos jiro dhibtaa weligeed lagu jiro islaamka uu iska noqdo magac iska ahaado qolada noocaas iyagu waxa weye waxba kama gelayan way garanayaan laakiin waxay samaynayaan inay yidhaahdaan xarbigu xarbu fitna wey inay la soo ordaan waxaad arkaysaa wadaado badan oo xabeebsanaya oo waxay ku xabeebsanayaan axaadiistu fitan waxay ku xabeebsanayaan ma garanaysaa dhiigga muslimka waa xaaraam kulli waxaasoo nin walbaa ogyahay nin muslim oo aan ogeyn dhiigga muslimka inuu xaaraan yahay ma jiro waxaa loo baahan yahay mas'alada loo socdo in la sheego war soomaaliya dagaal baa ka jire dagaal ka jira dagaal bannaan miya dagaal aan bannaana wey haddii la yidhahdo dagaalka soomaaliya ka jira ma banaana waxaa rabaa in daliilka la keeno la yidhahdo dagaalkaas waxa iyo waxa iyo waxaasan ku bannaanayn haddii uu banaan yahay waxaa rabaa in iyadana sidoo kale daliilka la keeno dagaalkaasu uu bannaan yahay nooca iyo nooca iyo noocaasu ku bannaan yahay in la yidhahdo ayaa loo baahan yahay laakiin haddii axaadiistii fitanka lala soo ordo oo un dadka madaxa looga garaaco oo markaa caamaduna ay la orado waxa weeye markaa wareer ayay arrinkii noqonaysaa wey haddaynu marka aynu kusoo dhawaano intaasu muqadamadii horeba ahayde haddaynu kusoo dhawaano barnaamijka aynu kusoo dhowaano muxaadaradeena aynu kusoo dhowaano waxa weeye waxaynu rabnaa inaynu ka hadalno axaadiista fitanka sheegaya ama alqaatilu walmaqtuulu fi nnaar oo qof walba uu yaqaano axaadiista ayaa loola jeedaa axaadiista baynu rabnaa inaynu ka hadalno wax badan axaadiis ma soo sardinayno waxba xadiis ma soo sardinayno ma keenayno maxaa jira axaadiista waan la wada yaqaanaa macruuf wey laakiin waxaan doonaynaa inaan sheegno keliya culimmadu waxa ay ka yidhaahdeen iyo qaabkay uga jawaabeen ayaan rabnaa inaan inaan inaan inaan sheegno keliya saxiixu lbukhaari ayaa axaadiista kitaabu lfitan ayuu ku keenaya qeyb ka mid a axaadiistaas ayuu ku keenay xadiiska ah alqaatilu waalmaqtuulu fi nnaar ayuu keenaya kitaab ulfitan buu ku keenay kitaab marka fitan markuu ku keenay ayaan marka anigu waxaan rabaa tacliiqa culimmadu ka bixisay inaan idiin soo gudbiyo xaafid ibn xajar raximah llahu tacaala ayaa marka xadiiska ka hadlaya wuxuu yidhi shiikhu wadahaba jamhuuru الصaxaaba wالtaabiciina ilى wujubi nasr اlxaqi wa qitaali اlbaagiyin waxamala haؤulaءi اlaxaadiiث alwaarida fi dalika clى man dacufa can اlqitaali aw qasra nadaruhu can macrifati صaaxib اlxaqi watafaqa ahlu sunnati clى wujubi manci dacni clى axadi min الصaxaabati bisababi ma waqaca lahum min dalika walow carafa almuxiqu minhum liannahum walow curifa almuxiqu minhum liannahum lam yuqaataluu fi tilka alxuruub ow lam yuqaatiluu fi tilka alxuruub إلا عن اجتهاد وقد عفى الله تعالى عن المخطئين في الاجتهاد ويري شيخه رحمه الله تعالى حافظ بن حجر ويري وذهب جمهور الصحابة waxay qaateen saxaabada jamhuurteedii iyo taabiciin iyo taabiciintii ilaa wujuubi nasri اlxaq in loo gargaaro xaqa loo gargaaro wa qitaalu اlbaagiin iyo in lala dagaalamo dadka xadgudba in lala dagaalamo wa xamala haulaa alxaadiis waxay ku xambaareen axaadiista alwaaridati kusoo aroortay fii dalika arrinkaa kusoo aroortay ee fitanka kusoo aroortay iyo fitanka in laga gaabsado calaa man dacufa can alqitaali qofkii qitaalka isagu ka gaabiyey tabar u waayey oo qasura nadaruhu ama ay ka fiiradiisi ka gaabatay can macrifati saaxib alxaq ee garan waaye saaxibuulxaqa midkaa ah. yaa saaxibuulxaqa yaan ahayn qofkii garan waayey ayaa u leexiyeen waxay yidhaahdeen qofkaasu hadduu isagu garan waayo wuu iska fadhiisan karaa far ka qaadi karaa wuu iska joogi karaa xaqii baa u kala cadaan waayey qoladeebaa xaqa waa kala garan waayey wuu iska fariisan karaa bay yidhahdeen laakiin inuu cay la fariisto iyo hadduu yidhaahdo hebel baa khaldan macnaheeda markaa waxa weeye xaqii kama qofka saxan ma garan waayine dan buu leeyaha wey markaa laakiin hadduu iska aamuso yidhaahdo aniga arrinkaan ima kala baxsana waan iska aamusayaa waa lagu ixtiraamaya faraha looga qaadaya watafaqa ahlu sunnati ahlusunna waxay ku ijmaaceen buu yidhi calaa wujubi calaa wujuubi manci dacni calaa axadin min asaxaaba saxaabadii in la dacniyo oo wax laga sheego ayay ahlu sunnuhu ay ku ijmaaceen markii laga reebo nimanka la yidhaahdo nimanka la yidhaahdo shiicada laga reebo bisababi ma waqac lahum wixii ka dhacay min dalika wixii iyaga ka dhex dhacay buu yidhi wuxuu yidhi walaw walaw curifa almuxiqu haddii la garanayo midka xaqale minhum iyagu minhum iyaga ka mid ah liannahum lam yuqaatiluu uma aanay dagaalamin fi tilka alxuruubi ilaa can ijtihaadi ijtihaad keliya bay u dagaalamayen waqad cafa allahu tacaala can ilmukhdi ilaahayna subxaanahu wa waxa uu u dembi dhaafay oo uu iska cafiyey ninka mukhdi ah filijtihaad buu ugu dembi dhaafay faqad habata anahu yu'jaru ajran waaxidan oo waxa sugnaadeen hal ajar oo waaxida laga siinayo wa ina almusiiba yu'jaru alajrayn ninkii arrinkan ku habsadana laba ajr baa la siinaya kama saya'ti bayaanuhu fi kitaabi alaxkaam sida noogu imaan doonta buu yidhi وحمل هؤلاء الوعيد المذكور في الحديث على من قاتل بغير تأويل haddaba halkaa way marka meesha loo socdaa intii hore oo dhan arar bay ahayd saxaabadii buu soo beri yeelay saxaabadiina wixii ka dhex dhacay aan faraha lala gelihayn oo ahlu sunnuhu arrinkaa ku ku itifaaqay ayuu noo keenay marka kabacdi bu wuxuu yidhi waxamala haulaa alwaciid waciidkan waxaa lagu xambaaray almadkuuri ee filxadiisi xadiidka ku soo arooray calaa man qaatala bigayri ta'wiil qofkii ku dagaalama ta'wiil la'aan saaiqi weliba tawiil saaiq tawiil aan saaiq ahayn tawiil aan cuntanaha ninkii ku dagaalama bal mujaradu dalabulmulki ee keliya u dagaalama dalabulmulki inuu mulki doonayo u dagaalama dalabalmulki mulki doon u dagaalama madaxnimo inuu rabo ninkii u dagaalamaya ayaa alqaatilu waalmaqtuul ayaa ayaa lagu xambaaray marka saxaabadii iyo taabiciintii wuxuu yidhi jamhuurkoodii waxa ay isku raaceen in xaqa loo gargaaro buu yidhi shiikhu oo qofka baaqiga ahee xadgudbay la qabto gacmaha la qabto lala dagaalamo oo la joojiyo ayay isku raaceen buu yidhi laakiin wuxuu yidhi ninkii xaqa garan waaya ee xaqii u kala bixi waayo labada daaifa kuma xaq leh haddii uu iska aamuso waa loo cudurdaaraya faraha laga qaadayaa buu yidhi wuxuu yidhi marka axaadiistan waxa ay ku xambaareen alqaatilu waalmaqtuulu fi nnaar labada nin hadday dagaalamaan oo muslimka ah ida iltaqa almuslimaani bisayfayhima uu yidhi nabigu sala allahu alay wasalam falqaatilu walmaqtulu fi nnaar waxaa lagu xambaarayaa ayuu yidhi sheekhu waxa weeye ninkii ku dagaalamaa ta'wiil la'aan yacni isaga oo wax uu u malaynayo ama raajix agtiisa ka ah inuu shaygaasu xaq yahay oo shareecadana ku jira qofkii aan ku dagaalamahayn baa lagu xambaaraya ee muxuu doonayaa oo keliya dalaba almulki waa nin mulki doonaya boqortinimuu rabaa inuu madaxweyne noqdo ayuu rabaa arrinka ayuu doonayaa buu yidhi hadal dheer kadib bu haddana shiiku wuxuu yidhi qaala dabari dabari baa wuxuu yidhi buu yidhi law kana alwaajibu fi kuli ikhtilaafin yaqacu bayna almuslimiina alharabu minhu biluzuumi almanaazili wa kasri الsuyuufi lama uqiima xadun dabari baa wuxuu yidhi buu yidhi shiikhu low kaana alwaajibu hadduu arrinku hadduu waajib ahaan lahaa fii kulli ikhtilaafi ikhtilaaf kasta oo yaqacu bayna almuslimiina muslimiinta ka dhex dhacay alharabu minhu in laga cararo biluzuumi almanaazili oo guryaha layska joogo wa kasri suyuufi iyo seefaha in la jejebiyo lama uqiima xadun xadba lama oogeen buu yidhi xadba lama oogeen ayuu yidhi xadba lama oogeen oo wa abdala albaatil waxa weeye baatilkana lama lama burburiyeen wala wala wajada wuxuu heli lahaa ahlu fusuuqi nimanka ahlu fusuuq ahi sabiilan wadda ayay heli lahaayeen buu yidhi ilaa irtikaabi lmuxaramaati inay muxaramaadkooda marka iska dhex dabaashaan haddii bay og yihiin inaan waxba laga qabanayn ee la odhanayo ninkaanu laa ilaha illa allahu buu yidhi laga joogsado faraha laga qaadayo xagga laga tago ee aan la qabanayn waddadii baa la xirayaa dariiqii baa baa ma garanaysaa muslimiintii baa dariiqii loo geli ridaacu duruq baan la noqon wixii la doonaa la samayn gabdhihii baa la kufsan wixii la doonaa la iska sam dadkii baa la dhici xadba lama oogeen buu yidhi ninka faasiq ahayna wadda uu ku shaqaysto ayuu heli lahaa irtikaab almuxaramaati muxaramaadka inuu ku dhaco min akhdi alamwaal inuu xoolaha qaato dadka xoolaha ka dhaco wa safaki dimaa iyo dhiig inuu daadiyo wa sabyi alxariim iyo dumarka inuu xoogo bian maxaa jira bian yuxaarabuuna wabikafi lmuslimuun aydiyahum maxaa jira cid la dagaalamaysa oo muslimiinta inay gacmaha ka qabato nimankaa ma jirto canhum iyaga bian yaquluu hadihi fitna oo nimankii ka qaban lahaa waxay odhanayaan dagaalkaanu fitna weeye waqad nuhiinaa can alqitaali fiiha anagana waxaa nila ka nahiyey dagaalka fitnada waa nila ka nahiyey wa hada mukhaalifun arrinkaasu wuxuu mukhaalif ku yahay lilmri bilahdi cala alaydi sufahaa buu yidhi wuxuu arrinkaasu ka soo horjeedaa in gacmaha la qabto amarkii la amray in sufahada gacmaha laga qabto oo la joojiyo ayuu arrinkaanu kasoo horjeedaa buu yidhi hadalkaan marka hadalkaa qiimaha badan ee aada iyo aadka muhiimka u ah ayuu imaamu dabari ka soo rabay xaafid ibnu xajar raximah llahu tacaala waxa uu marka naleeyahay shiikhaanu wuxuu naleeyahay marka axaadiistan haddii sidaas ay tahay oo qof kasta oo ma garanaysaa muslim sheegta faraha laga qaado muslimiintu markay iskhilaafaan oo khilaaf ka dhex dhaco la yidhaahdo war dagaalku waa fidno nin walba gurigiisa iska galo arrinkaasu marka wuxuu noqonayaa xuduuddii baa laga tegaya xuduud lama oofinayo buu yidhi wa xuduudu haba yaraatee la oofinayo ma jiro oo qof walbi seefaha iska jabiyo gurigiisa iska aado marka dambe isagana gurigaa loogu soo gelayaa baatilkina lama celin karayo dadkii ahlulfusuuq ahaa oo xumaatida doonayana waxay helayaan waddo ay maxaarimtii ku banaystaan ayay helayaan dadkii inay xoolaha ka dhacaan dhiigooda inay daadiyaan sida hadda soomaaliya ka dhacday oo kale isbaarooyin la iska samaysto dadka la dhaco cashuur lagu waajib yeelo wixii la doono lagu sameeyo dumarka la iska kaxaysto layska qabsado wax dadka beerahood iyo xoolahoodii la qaato maxaa jira cid ka celinaysa male nimankii ka celin lahaa waxay yidhahdeen dagaalku fitan weeye dagaal muslimiin udhaxayo weeye fitan weeye guryahaayaan iska joogaynaa wixii doonaha dhaceen buu yidhi markaas buu wuxu yidhi shiikhu arrinkaa haddii la sameyo wuxuba ka soo horjeedaa buu yidhi amarkii la amray in sufahada la qabtay buu ka soo horjeedaa buu yidhi intahaa kalaamu kalaamkiisu waa dhammaaday buu yidhi sheikhu weli xaafid ibnu xajar baa hadalkii noo wadae wuxuu yidhi waqad akhraja albazaaru fi xadii fi xadiidi alqitaal waalmaqtuulu fi nnaar tabayana almuraadu wuxuu yidhi xadiis bazaar baa wuxuu soo saaray xadiiskan buu yidhi alqaatilu waalmaqtuulu fi nnaar xadiidkaas oo muraadka loo socdo noo caddaynaya buu yidhi wahiya waxana weeye buu yidhi wuxuu leeyahay nebigu sal sl xadidka waxaa ku jira ida اqtataltum cala addunya faalqaatilu wاlmaqtulu fi nnaar haddii aad adduunyo ku dagaalantaan ogaada alqaatilu wاlmaqtulu fi nnaar marka xadiiska waxa uu leeyahay baqyo kale buu leeyahay oo bazaar ku jira buu yidhi sheekhu xaafid ibnu xajar wuxuu yidhi xadiisku baqiyo kale buu leeyahay oo bazaar ku jira oo noo cadaynaya muraadka loo socdo alqaatil walmaqtuulu fi nnaar noo sheegayo noo cadaynaya waxa weeye ida اqtataltum cala addunya haddii aad addunya ku diriirtaan falqaatilu walmaqtuulu fi nnaar laakiin haddii qolana adduunyo doonayso oo hawlahaada iyo danaheeda u socoto qolana ilaahay diintiisa inay muujiso ay doonayso arrinku marka sidaa ma noqonayo wey arrinku marka sidaa ma noqonayo oo wuxuu noqonaya xaq iyo baatil meesha ka jira buu noqonaya buu sheikhu laleeyahay xaafid ibn xajar wey xaafid ibn xajar baa weli hadalkii wata wuxuu yidhi wayu'ayiduhu waxaa arrinkan muujinaya weliba maa akhrajahu muslim muslim wixii uu soo saaray bilafdin laa tadhab iddunya xataa ya'tiya cala annaasi zamanun laa yadri alqaatilu fima qatala wala almaqtuulu fima qutil wuxuu yidhi nabigiibaa wuxuu yidhi sal allahu alay slam fi saxiixi muslim ayaa wuxuu yidhi adduunku ma dhammaanayo ma tegayo ilaa xataa yaatiya cala annaas ilaa ay dadka u yimaado zamaanun wakti u yimaado laa yadri alqaatilu uusan garanayn midka wax dilay fiima qatala wuxuu wuxu dilay uusan garanayn wala almaqtuulu midka la dilana fii qutila wixii loo dilay uusan garanayn faqiila waxaa lagu yidhi kayfa yakunu dalika arrinkaas sidee buu ku dhacayaa qaala wuxuu yihi alharju dagaal ba iska dhici doona wuxuu yahay aan la aqoon alqaatilu walmaqtuulu fi nnaar ayuu markaa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam alqaatilu walmaqtuulu fi nnaar ayuu xadiiskan ku yidhi marka axaadiista dhan in la jamciyaa la rabaa waxaa loo bahay alqatil walmaqtul fi naar baa iskala soo goodo axaadiistii kale aadna war u meesha waa la isku dhex daadanaya waxaa loo baahaya marka axaadiistii oo dhan in la jamciyo marka ayaa marka muraadka iyo danta loo socdo caddaanayaan wuxuu noo keenay marka xadiiskii hore oo adduunya haddaad ku dagaalantaan alqatil walmaqtulu fi naar xadiiskan ujeeddo ma leh dadka dagaalamaya zamaan baa imaanaya iska birinayaan wax ujeedaa ma leh dagaalka maanta soomaaliya ka socda ujeeddo ma leeyahay mase ujeeddo ma laha dagaalka maanta soomaaliya ka socda ujeedduu leeyahay ujeeddada uu leeyahay waxa weeye ilaahay sharcigiisa in dhulka lagu xukumo wey in fitnada la zuuliyo wey in shirkiga la suuliyo wey inay noqdaan xuduudda ilaahay in la ogo wey seeba marka alqatil walmaqtulu fi naar u noqonayaan seeba arrinkaas ku dhacayaa wey hadalkii weli isagii baa wata sheikhu qaala wuxuu yidhi qaala qurdubiy qurdubi baa wuxuu yidhi bu yidhi fabayana hada alxadiidu ana alqaatila ida kana cala jahlin min dalabi addunya aw itibaaci hawa fahuwa aladi uriida faqawluhu alqaatilu walmaqtuul fi nnar wuxuu yidhi buu yidhi xadiiskan ayaa macnaha noo caddaynaya oo arrinku wuxuu tusinayaa ida kaana haddii uu yahay calaa jahlin alqaatilu ida kana calaa jahlin sidii moryaanta weeye mooryaanti soomaaliya ka dagaalamaysa oo kaleeto calaa jahlin bay ku dagaalamayeen wax ujeedda ay leeyihiin ma jirto dagaal un bay iska wadeen waa la iska dagaalamayey hawshu waa iska socotay oo min dalabi dunya in xoola la helo in ma garanaysaa waxaas dhul xoogaa la qabsado iyo wax lamida dhul doon bu ahaa haada dagaal baa fitana fitan wey dagaalka dagaalkaa ninkii ka qayb qaatay nin fitan galay buu ahaa fi naar ma garanaysaa dalab dunya ow itibaaci hawa ama hawada iska raacaya xoolo iyo wax lamida iyo ma garanaysaa inuu dumar kufsado iyo waxbuu iska raba hadduu rabo fa huwa aladi uriida kan la doonayo qowluhu qowlka nabiga sal l slam loola jeedo weeye alqaatilu walmaqtulu fi nnaar midka loola jeedo weeye buu yidhi xaafid ibn xajar raximah llahu tacaala ayaa marka hawshaan oo dhan tacliiqinaya wuxuu yidhi xaafid qultu waxaan idhi buu yidhi wa min huma kana aladiina tawaqafuu can alqitaali fi ljamali wa aqalu cadadan min aladiina qaataluu halkaas bay marka buu yidhi ayaa kuwii halkaabaa marka waxaa laga gartay buu yidhi nimankii ka istaagay dagaalkii dagaalkii jamal iyo sifiin dagaalkii saxaabada dhex maray radiallahu tacaala canhum waad garanaysaan sifiin iyo jamal iyo waad garanaysaan dagaalkii caaisha iyo gruubkii ay ku jirtay iyo dalxa iyo zubayr ibni cawaam iyo allahu tacaala canhum iyo cali bin abi taalib dagaalkii dhex maray wey dadkii ka istaagay oo aan ka qayb gelin iyo dadkii ka qayb galay dadkii ka qayb galay waa badnaa buu yidhi sheikhu kuwii ka qayb galay ayaa badnaa buu yidhi oo dagaalamay ayaa kaga badnaa bu yidhi wa kulluhum maxaa jira kulluhum muta'awil maxay u galeen kulluhum muta'awil mid kasta wuxuu ahaa mid ta'wiil wata ma'juurun in sha allah mid kastana ilahay ajri buu ka siinayaa bikhilaafi bikhilaafi <clears throat> man jaa bacdahum waxay ka duwan yihiin kuwa iyaga ka dambeeyey oo miman qaatala calaa dalabi dunya ee u dagaalamay dalab dunya iyagu dalab dunya ma doonahayn caaisha iyo gruubka kalena waxay lahaayeen waxaanu doonaynaa ma garanaysaa dhiiggii waxaanu rabnaa radia allahu tacaala canhu cuhmaan ayaanu doonaynaa bay lahaayeen calina wuxuu lahaa anigu amiirkii baan ahay aniga hawshaan layga damayo buu lahaa labadooda marka labada qoloba laba qolo oo waxay ahaayeen dagaalkoodu uu ma garanaysaa taawiiluu yahay buu ahaa laakiin dadkii ka dambeeyey adduunya dad badan ba adduunya ku dagaalamayay buu lehay sheikhu waagi dambe muluug iyo boqortinimo iyo in lagu dagaalamo ayay noqotay arrinkaas marka wuu ka duwanaa saas darteed dad badan baa ka qayb galay maxaa jira mid walba inuu xaq leeyahay ayuu isu arkayay buu yidhi ma garanaysaa xadiiska marka alqaatilu walmaqtuulu ma soo gelayo dadkii saxaabadii waya radi allahu tacala canhum haddaa xadiiska sidiisa u qaadato tira alqaatilu walmaqtuulu naar caaisha naar baad ku ridaysaa cali binu abi aalib naar baad ku ridaysaa maxaa jira kulligood maxay ahaayeen muslimiinta kuwii ugu wanaagsanaa bay ahaayeen afdal kuwi ugu wanaagsanaa ugu khayrka badnaa bay ahaayeen laakiin kulligood ta'wiil bay ku dagaalamayeen saas darteed bay marka maxay noqdeen bal ma'juurun ajri bay ku leeyihiin mid walba ajri buu kuleeyahay ma garanaysaa iska daa inay ku dambaabaan ajriba bay kuleeyihiinba shiikhu wuxuu yidhi wmima yuayiduhu wamima yuayidu waxaa arrinkaa weliba ayadaya maa taqadama wuxuu soo hormaray ma akhrajahu muslim muslim wuxuu soo saaray can abi hurayra abi hurayra radi allahu tacala canhu nebiga ka wariyey uu nebigu leeyahay sala allahu alayh wasalam man qaatala taxta raayati cumiya yaqdibu licasabatin ow yadcuu ila casabatin ow yansuru casabatan faqutila faqitlathu jahiliya uu yidhi nabigu sal allahu aleyh wasalam xadiiskan marka xadiiskana muhiimo weye xadiiskana si ayadaya buu yidhi in waxa loo socdaa ay tahay in ama casabo loo dagaalamayo ama adduunyo loo dagaalamayo ama dagaal ama jahli loo dagaalamayo dagaal aan ujeeda lahayn inuu yahay arrinku buu yidhi ma garanaysaa wuxuu yidhi buu yidhi nabigu sal slam man qaatala taxta raayati cumiya ninkii ku dagaalama raaya indhala hoosteed ku dagaalama raaya indhala hoosteed ninka ku dagaalama wuxuu u dagaalamayo aan garanayn qolooyinka shareecada kasoo horjeeda raaya indhala bay ku dagaalamayaan hoosteed wax allaala waxay u dagaalamayaan ma garanayaan maxay u dagaalamayaan maxaa lagu dilaya lama garanayo ragga iyagoo madaxtinimada sheeganaya iyaga waa la gartay iyagoo qusuur bay degan yihiin huteellay degan yihiin adduunkaa loogu yeeraa xoolo iyo maal bay ku qaataan adduunkoodii bay aakhiro ku iibsadeen laakiin miskiinkan xabaddu iskaga dhexayso muxuu ku dhimanayaa wuxuu u dhimanaya hadafu u dhimanayo ma garanayo nin buu u dhimanayaa inuu madax noqdo xadiiska kusoo soo waa noo imaan doonaa taxta raayat cumiya oo muxuu u dagaalamaya yaqdibu li casabatin casab u xanaaqay qabiil buu xanaaqay tolkay baan maanta rabaa inaan u gargaaro buu leeyahay maanta waataad aragteen dagaalada waxaa lagu kicinayo waxaa ka mid a reer hebel waana kusoo duulay qolooyin baana qabsaday dhulkeenni baa la qabsanayaa war meesha ka kaca war markaas baa lasoo boodi dhalinyaraa lasoo kaxayn u fiirsada xadiiskan xadiis aad iyo aad muhiim ah weye wuxuu u carooday casabo tol buu u carooday ow yadcuu ilaa casabatin ama tollaayay buu leeyahay dadku ugu yeeraya tollaayay waa layna qabsaday war tollaayay war soo kocay buu leeyahay ou yansuru casabatan ama qabiil buu u gargaarayaa oo fa qutila la dilo dilashadiisu nebigu wuxuu yidhi sala allahu alay wasalam qitlatan jaahiliya jaahilnima buu ku dhintay buu yidhi nebigu sal slam wuxuu ku dhintay nolol aad iyo aad u xun ayuu ku dhintay buu nabigu leeyahay sala allahu aleyh wasalam oo meel allaale meel ugu socoto aan la garanayn ayuu ku dhintay buu leeyahay ma garanaysa arrinkaa marka baxsiga waxaa loo soo sameeyey raximah llahu tacaala xaafid ibnu xajar fatxul ayuu ku yaalaa hadalkaasu majalada saddex iyo tobnaad afartan iyo afar safxada afartan iyo afar kitaabu lfitan ayaad ka eegeysaa hadalka ayo hadal ka badan bu aan soo khulaaseeyey halkaas buuna leeyaha wey maxaynu halkaa marka ka garanay maxaynu fahamnay waxa aynu fahamnay axaadiistan aynu isku garaacno oo madaxa la yskaga garaaco oo dhallinyarada madaxa looga garaaco oo dadka lagu wareeriyo ayaynu fahamnay ujeeddada loo jeedo bal aynu fiirina imaamu nawowi haddana raximah llahu tacaala imaamu nawowi baan haddana eegeynaa imaamu nawowi xadiiska naftiisi alqaatilu walmaqtulu fi nnaar ayuu isaguna saxiixu muslim ayuu kaga hadlaya wuxuu yidhi shiikhu wuxuu yidhi wa ama kownu alqaatilu walmaqtulu min ahli nnaar arrinka odhanaya xadiiska alqaatilu walmaqtulu min ahli naar la leeyahay fa maxmuulun waxaa lagu xambaarayaa calaa man laa ta'wiila lahu qofkii aan wax ta'wiila haysanin wax uu ku gambado aan haysan wa yakunu qitaaluhumaa dagaalkooduna uu yahay casabiyatun wa naxwiha dagaalkooduna uu noqonayo casabiya iyo wixii la mid ah kii haddaynu soo sheegaynay qoluu u xanaaqay madaxtinimuu doonayaa tolkiisu rabaa inuu meel gaarsiiyo dhul buu rabaa inuu qabsado iyo wixii la mida ah, arrinkaasuu u dagaalamaya arrinkaa ayaa lagu xambaarayaa buu yidhi sheikhu dhinacaabaa lagu xambaarayaa buu yihi ummadda kale laguma xambaarayo imaamu nawi buu leeyahay sharxu muslim buu arrinkaa ku odhanayaa isaguna raximah llahu tacaala halkaa marka waxaad ka ogaatay oo ay culimmadii kuu sheegeen axaadiistan in loo jeedo aad dadka ku garaacayso axaadiistaanu booskeeda inaanay lahayn ee booskeedii boos aadnaan ahayn inaad ku waddo ayaa meesha la ogaaday wey bal aynu fiirino sheikh alislam ibnu taymiya raximah llahu tacala isagana sheikh alislaam ibnu taymiya raximah ullahu tacala isagana arrinkan muxuu ka yidhi wuxuu yidhi shiikhu falfitanu mitl wuxuu ka warramayey dagaalkii tataarkaba isagana la weydiiyey jawaabihii hadalkiisi mid ka mida wey jawaabihiisii mid ka mid a ayuu marka hadalkaanu ku dhex jiraa wuxuu yidhi falfitanu mitla alxuruubi alatii takunu bayna muluki lmuslimiin haddaad fitan maqasho dagaalkaana waa fitan haddii lagu yidhaahdo waxa weeye buu yidhi waa xuruubta ka dhex dhacda bayna muluki lmuslimiin boqorada muslimiinta ka dhex dhacda oo xuduudada lagu dagaalamayo hebel meesha ka tuur inuu inqilaabo isagoo madax inuu noqdo uu doonayo meesha madax ka noqdo iyo wixii la mida dhul fidsi uu doonayo dhulka inuu fidsado isagoo isagu rabo boqortooyadiisi inuu weyneeyo ee aan doonahayn inuu ilaahay shareecadiisa aan u dagaalami hayn arrinkaa way inuu yidhi mila xuruubi alatii takunu bayna muluki lmuslimiin muluugta muslimiinta udhaxaysa weye buu yidhi wa dawaaif almuslimiin iyo kooxaha muslimiinta sidii inabi oo kaleeto kooxa muslimiin ahaa jamhado aad iyo aad u tiro badan jamhad heblaayo jamhad heblaayo jamhad heblaayo kulligeed oo dhan mid walba ay leedahay anagu waxaanu doonaynaa inaanu hagaajino ee wax la mid ah weliba intaasoo keliya maahayne maca ana kula muslim maca ana kula waaxidatin dheh mid kastoo iyada ka midihi min adaa'ifatayni labada kooxood multazimatun lisharaaci alislaam oo weliba mid walba shareecada islaamka ay qaadanayso laakin haddii shareecada islaam kasoo horjeedo tan kalena shareecada doonaysa inay ku laazimiso arrinku arrinkan waa ka duwan yahay buu leeya sheikhu mid walba shareecaday haysataa laakiin waxay haddana markaas baa mulugtinimo lagu dagaalamaya mila maa kana ahl aljamal wasifiin marka shiikhuu tusaale wuxuu usoo qaatay ahlujaman iyo sifiin buu usoo qaatay haddana aynu ka soo hadalnay laakiin hadalkii horeeto ayay kusii fiicneed oo kasii wanaagsanaa in la iyaguna ta'wiil bay lahaayeen inamaa iqtataluu iyagu waxay u dagaalameen buu yidhi lishubha shubhay u dagaalameen wa umuurin curidat iyo arrin halkaanu marka ku beryaalay iyo umuur loo soo bandhigay buu yidhi laakiin arrinku sidaa ma ahae hadhowdii buu noo imaan doonaa hadalka isagana waxa uu ka wato weeye hadalkaa isagana waxa uu ku leeyahay sheikh alislaam raximah llahu tacala ibnu taymiya hadalkaa wuxuu ku leeyahay fataawi fataawa alkubraa ayuu hadalkaa ku odhanayaa ma garanaysaa majalada saddexaad shan boqol konton iyo shan boqol lixdan iyo ko ilaa shan boqol lixdan iyo labo ayuu hadalkaa kaga hadlaya fataawa alkubraa ayuu kaga hadlaya raximah llahu tacala waxa kaleeto arrinkaas sii xoojinaya xadiiskan xadiidkan cabdullahi bn mascuud radi allahu tacaala canhu cabdullahi bn cabbaasna isagana uu weriyaa riwaayado kala duwan buu leeyahay xadiis saxiixa ah wey nabigii sala allahu aleyh wasalam ayaa wuxuu yidhi wuxuu yidhi yajii'u rajulu nin baa imaan doona aakhidan biyadi rajuli nin buu gacanta haystaa maalinta qiyaamaha fayaquulu wuxuu odhan doonaa yaa rabbi haadaa qatalanii rabbi ow kanu waa i dilay fayaquulu allahu lahu ilaahay baa wuxuu ku odhanayaa lima qataltahu maxaad u dishay fayaquulu wuxuu odhanayaa qataltuhu litakuna alcizatu laka waan ilaahow u dilay qofkan si adigu aad cizada iyo sharafta u yeelato inaad adigu tahay midda cizada leh ee kitaabkaaga adduunka lagu xukumo ee adiga aad dusha dhulka dushiisa lagu caabudo keligaa lagu caabudo sidaa darteed baan qofkaan u dilay buu leeyahay fa yaquulu ilaahay baa wuxuu ku odhanayaa fa innahaa lii arrinka anaa iska leh cizada anaa iska leh ayuu ku odhanayaa cisada anaa iska leh buu ku odhanayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu odhanayaa aniga ayaa cisada iska leh sax baad samaysay ayuu leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala qofkaa waa bogaadinaya u fiirsada qofkaanu nin buu dilay qof buu dilay kadibna qofka uu dilay muxuu u dilay litakuna kalimat llahi hiy culya ilahay kelimadiisuna kor noqoto buu u dilay ilaahay wuu ku ammaanay subxaanahu wa tacaala qofkaa wayajiiu rajulu nin kala imaanaya aakhidan biyadi rajulin nin kaluu gacanta haystaa fa yaquulu wuxuu odhanaya ina hada qatalanii ilahu ninkaan waa i dilay ee bal weydii muxuu ii dilay fa llahu wuxuu odhanaya lima qataltahu maxaad u dishay fa yaquulu wuxuu odhanaya litakuna alcizatu lifulaan hebel inuu cizada yeeshaan u dilay hebel inuu madaxweyne noqdo hebel ma garanaysaa inuu huteella seexdo hebel inuu wax noqdo dadkaa dhimanaya si wax ku dhimanaya uma garanayaan rag bay ma garanaysaa u gogol xaarayaan hadhowdii markii la dhaawaco ama markii la dilo cid ka daba imaanaysa ma leh markii la dhaawacona meel baa lagu tuuri markii la dilona waa laga tegi wax lagu dilay lama garanayo adduun iyo aakhiratoona waxba kuma laha wuxuu leeyahay waxaan u dilay litakuna cizatu lifulan hebel inuu cisada yeesho hebel inuu madaxweyne noqdo hebel inuu boqor noqdo fayaqulu ilaahay baa wuxuu ku odhanaya inaha laysat lifulan hebel waxba kuma leh arrinkaa fayabuu liislihi dembigiisii kii uu kii dilay ayuu dembigiisi sii qaadanaya kii dilay buu dembigiisi sii qaadanaya buu leeyahay nebigu sala allahu calayh wasalam dagaalka marka ka soconaya meesha waxa weeye dagaal qof cisadiisi soomaaliya ka soconaya midna qoluu doonayaa inay ku cisowdo oo ciso ku yeelato midna wuxuu doonayaa ilaahay inuu cisoodo inuu cizi diintiisu inay cizi yeelato buu doonaya saa darteed marka dembigii kii kale dunuubtiisi yaa qaadanaya kii la dilay baa qaadanaya isagii baa qaadanaya maxaa jira wuxuu ku dagaalamaya waxaan waxba ahayn xadiiska nisaa baa weliya xadiis saxiixa weeye intaa marka waxaynu ku fahamno halka aynu ku ogaanay axaadiista fitanka iyo axaadiista ma garanaysa muslimiintu markay isdiriraan alqatil walmaqtuul sheegaysa in ay tahay dad ama u diriraya adduunyo sida inay madaxtinimo noqdaan ama u diriraya wadan ama u diriraya wax la yidhaahdo alcasabiya ama qabiil u diriraya ayay halkaa ku ogaanay laakiin qofkii diin u diriraya ilaahay diintiisa inuu nooleeyo doonaya inuusan meesha soo gelihayn baynu ku ogaanay okay waxaynu u marka dagaalka shareecadu ay banaysay oo dadka muslimiinta ah bal iska daa dadka kuwa murtadiinta noqdaye muslimiinta dhexdooda laga banneeya mashruuc ka ah maanay jirin dagaalla mashruuca dadku iyagoo muslimiinah ah waa jiraan maxaa ka mid ah waxaa ka mid a ah qitaal almuxaaribiin dadka muxaaribiinta la yidhaahdo in lala dagaalamo waa jihaad wey nooc jihaadka ka mida ah wey muxaaribiinta waa nimanka qudaacu duruqa ah wadooyinka gooya muslimiinta cabsiya xoolahooda qaata waa koox bay yidhaahdeen culimmadu markay nimanka ay ay ma garanaysaa tacriifinayaan koox awood yeelatay shawqa leh wey yidhaha manaca leh wax iska celin karta intay tiradoodu tahay toban miyay gaarayaan ma ka yar yihiin ma ka badan yihiin way isku qabtaan laakiin waxa weeye shardigu inay manaca leeyihiin waa niman koox isbiirsaday meel waddaday gelayaan ama magaalada dhexdeeday soo gelayaan magaaladana way ku jiraan culimada intooda badan jamhuur ulama saasay qabaan markii abu xaniifa laga reebo macal magaalada kuwa soo gelaya ee dadka ma garanaysaa koox koox intay isu soo kaxaysaan guryaha soo gelaya oo qoryaha ku handamaya xoolahooda qaadanaya dilaya wadooyinka istaagaya kuwa ayay jamhuurul culamaa qabaan inay yihiin abu xaniifa markii laga reebo abu xaniifa isaga magaalada uu ka reebay nimanka noocaasa qur'aankii baa ilahay loogu sheegaya subxaana wa tacaala macruuf wey ilahi wuxu le inama jazaau aladiina yuxaaribuuna allaha warasuulahu wayascuna fi lardi fasaadan an yuqataluu aw yusalabuu aw tuqadaca aydiihim waarjuluhum min khilaafin aw yunfaw min alardi buu ilahi leeya subxana wa tacaala nimanka ilaah iyo rasuulkiisa la dagaalamaya wayascauna fi lardi fasaadan dhulka fasaad kula ordayo ku maraya wuxuu leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala nimankaa waxa weeye in la laayo weeye ama in la salbiyo weeye ama in ma garanaysaa lugaha iyo gacmaha laga gooyo weye isdhaaf looga gooyo weye ama in dhulka laga eriyo weye culimmadu waxay yidhaahdeen markay isku jamciyeen arrinkan waxay yidhaahdeen xukunkaanu tartiib weye waxay yidhaahdeen haddii uu qofku qof dilo nimankaanu hadday dad dilaan dad bay dileen keliya xoola ma aanay dhicin dad bay dileen waa la dilayaa laakiin dad bay dileen waa la dilayaa keliya dil keliya lagu samaynaya dad bay dhaceen ee dad bay dileen xoolana waa dhaceen waciraan waa la dilaya waana la salbinaya yacni inta la dilo kow laga siiyo ayaa haddana geed laga lulaya oo lasoo laadlaadinaya imisay qaadanaysaa culimmadu isku khilaafaan waxay leeyihin qayb baa waxay meeshaa loo daynaya ilaa madaxdii ay qurmaan oo meesha madaxdii ka soo daadato halkaasaa loo daynayaa bay culimmada qayb odhanaysaa waa nimankii dadka dilay xoolahana dhacay wey waddaday galeen dadkii bay dileen xoolihiina waa dhacen saasaa la yeelaya haddii ay dad kaliya dilaan waxaynu nidhi waa la dilaya keliya bes lama salbinayo laakiin hadday dadna dilaan xoolana dhacaan waana la dilaya waana la salbinaya oo tuqadaca aydiihim wa arjuluhum waxay yidhahdeen culimmadu markaa waxa weeye xoolo keliyay dhaceen cid ma aanay dilin xoolay dhaceen xoolihii bay qaateen waa la soo qabanaya lugiyo gacan baa la goynaya kow waataad aragteen nimankii lugiyo gacanta laga gooyay hadda soomaaliya wixii adduunka ka dhacay muslimiintii baa laga fariisan layahay gaaladii warkeeda iska da muslimiintii baa laga fariisan layahay aayaddan laga hor imaanaya ilaahay baa qur-aankiisi baa laga hor imaanaya subxana wa tacaala nebi maxamed baa sameeyey sal allahu aleyh wasalam waad garanaysaan xadiis alcuraniyeyn qof walba uu fahmaya wuu yaqaanaa toddobadii ama siddeeddi nin wuxuu nebigu ku sameeyey sala allah alay slam lugahayo gacmaha uu ka gooyey kadibna weliba qorax shiilmadowdii la dhigay ee halkaa ku nafwaayeen nin walbuu ogyahay fi saxiixayn xadiiska ku jira nin walbuu garanayaa wey nimanka ayagana waa nimankii xoolaha dhacay waxma dilin lugiyo gacan baa la goynaya maca salaama aw yunfaw min alardi ama dhulkaa laga helayaa nimankaa waxay yidhaahdeen way yidhahdeen culimmadu waxa weeye waa nimanka dadka cabsiiya cidna ma dilin xoolana ma qaadanin laakiin dadka cabsiyaan waddaday gelayaan qori bay kula soo baxayaan dadkii bay handadi way iska sii dayen faraha qaadi kuwa waa la cayrinayaa meel fog zayberia la geynaya meel aanay ka soo noqon baa la geynaya qaala ibnu kasiir raximah llahu tacala ibnu kasiir baa wuxuu yidhi almuxaarabatu hiya almukhaalafatu wlmubaada waxa weeye buu yidhi muxaarabadu waxa weeye mukhaalafa sharcigoo la khilaafo weye iyo mubaada weye sharcigo laga hor yimaado weye wahiya saadiqatun cala alkufri waxay aayaddaanu gaalada iyo kuwa kaleeto wa calaa qadci dariiq waxay aayaddaanu ay ku soo aroortay nimanka gaalada ah iyo nimanka qaadicu dariiqa labadaba aayaddu way ku socotaa buu yidhi waikhaafatu sabiil iyo kuwa dadka cabsiinaya waddada ka cabsiinaya wa kada alifsaad iyo kuwa fasaadka samaynaya fi lardi fasaad ku samaynaya nimanka fasaadka samaynaya isbaarooyinka dhiganaya qurunka samaynaya balaayada samaynaya xashiishada cabaya waxaasoo dhan baa soo gelaya kulli waxaaso dhan baa soo gelaya maxaa jira yascaw yascauna fi lardi fasaadan wey nimanka oo dhan weeya buu yidhi yutlaqu calaa anwaacin min ashari waxa aayaddaanu ay soo gelaysaa buu yidhi kulla noocyada sharka oo dhan ay aayaddaanu soo gelaysaa lagula macaamalayaa buu yidhi bal u fiirsada marka dagaalkan waa dagaal jihaad oo bannaan wey oo sharciga ah wey banaan weliba maahn waajiba wey oo in la qaado ay waajib taha wey nimankaan lagu samaynayo waa muslimiin gaalo maaha idan isagoo muslima ayayba banaan tahay in lala jihaadoba nimankii moodyaantaha lala jihaadayey haddii ay gaalnimo ka badbaadaan aayaddaana haysa hadday la gaalnimo ka badbaadaan oo murtadnimo ka badbaadaan aayaddaana haysa wey dad kale waa qaylinayaan waxay leeyihiin bal ka warrama dagaalka dagaal fidna fidno fidno fidno baa lagu jira qaala sheekh cabdiraxmaan sheekh ma garanaysaa cabdiraxmaan annaasir sacdi ibnu naasir sacdi baa wuxuu leeyahay isagana sidoo kale aayadtan markuu ka hadlayo kitaabkiisa tafsiirka ayuu wuxuu ku leeyahay fadalla haada ana qadcu dariiqi min acdami dunuub aayaddaanu waxa ay tustay waddada oo la gooyo in ay tahay dembiyada ugu waaweyn muujibu lifadixati lifadiixati dunya wa cadaab alaakhira arrinkaas waxay waajibinaysaa fadeexo adduunyo iyo cadaab aakhiro ayay waajibinaysaa buu yidhi waina faacilahu ninka sameeya muxaaribun lilahi wa rasuulihi ilaah iyo rasuulkiisa nin la dagaalamayo weeye wain kaana hada sha'nu caduma haadihi jariima haddii arrinkaanu ay weynaatay jariimadaanu dembigeedu u weynaaday culima waxaa la ogaaday ana tadhiira alardi min almufsidiina wa ta'miina asubul waduruq can alqatli wa akhdi alamwaal wa ikhaafati annaas min acdami alxasanaati waajli طaacaati wa islaaxi fi اlardi kama ana didahu ifsaad اlardi buu yidhi sheekhu hadalkan marka cajiibka ah ee macaanka badan bal u fiirsada marka wuxuu yidhi dembigeediibu horta loo soo sheegay dembiga ugu weyn maadaama ay tahay buu yidhi waxaa la ogaaday buu yidhi tadhiir alardi dhulka min almufsidiina nimanka mufsidiinta in dhulka laga daahiriyo wadagoyntii iyo xayshad cabkii iyo qurinkii iyo dumar kubsashadii iyo cabsigelintii isagii baaba loo sheegaya iyo wa ta'miinu subuli iyo dadka wadooyinka in loo aamin yeelo iyo waduruqi can ilqatli dagaal dadka wax dilaya looga ammaan yeelo wa akhdi alamwaali iyo xoolahooda laga qaadanayo wa ikhaafati annaasi iyo dadkoo la cabsigeliyo min acdami alxasanaati xasanaadka ugu weyn inay tahay baa la ogaadin marka dadka qabanaya iyo wa ajalli taacaati iyo waxa ugu weyna ilahay lagu dhawaado wa islaaxi fi lardi iyo dhulkoo la hagaajiyo kama ana didahu ifsaadu lardi maxaa jira kasoo horjeedkeedu waxa weeye dhulkoo la fasahaadiyo weeye marka dal u marka nimanka hawshaan qabtay ayaa marka lacaynaya waxaa laleeyahay fitna ku jiraan qolooyin meelahan shaaric cagaad iska sita iyo qamiisyo cadcad iyo garar dhaadheer intay iskala baxaan gaaladooda iyo meelaha iska bayoon oo meelooda iska joogaan iyagoo fitnaysan oo gaalo ku dhex jiro oo dulaysan meesha ilaahay baryi lahaayeen ayay waxay leeyihiin niman hawshaan qabanaya ayay wax oranayaan fitnay ku jiraan waa qola fidnaysan bay leeyihin waa fidnaysan yihiin saanay sameeyeen kanay sameeyeen ilaa intaa muslimiinta wixii dhib haystay mashaakil haystay intaas oo waddo aamin laga dhigay dhibtii laga qaaday qof walbi xor yahay meeshuu doono seexanayo shiikhina waa kana wuxuu leeyahay min ajali taacaati wey ilaahay subxaana wa tacala waxaa loogu dhawaado ugu weyn wey wa acdam wey buu leeyahay sheekh xasanaadka ugu waaweyn ilahay loogu dhawaado buu leeyahay ma garanaysa bal ufiirsada marka si xaalku kala duwan yaha wey arrinkaanu marka wuxuu ka mid yahay wuxuu kamid yahay xarbiga mashruuca ah ee waajibka ah ee in dhulka la safayo ee la hagaajiyo ee dadka muslimiinta waxaa carada fasahaadinaya laga qabto ayuu ka mid yahay waa nooc jihaadka ka mida ah wey dadkaasuna noocaasina iyagoo muslimiin u haddana jihaad yahay ka mid ah jihaadka ka mida ah uu yahay wey maxaad umalanaysa qolo murtidii noqotay wey itnain waxaa kaleeto ka mid a ah qitaalu ahli lbagiy dagaalka isagana bannaan ee muslimiinta dhexdooda ku banaanba waxa ka mid a oo jihaadka isagana waxaa ka mida e, qitaalu ahlilbaqyi dadka xaddi bay ee gardarada sameeyey ee muslimiinta kale ku gardarooda in laga qabto ee daalimiinta ah in laga qabto ayaa isaguna ka mid a ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay ilahay waa ka loo sheegaya subxana wa tacala faqatilu alatii tabqi xata tafia ila amri illah ilahay waa waa ka noo sheegaya subxana wa tacaala haddii laba kooxood isdiriraan ilahay waa kana oranaya subxaana wa tacala wain daa'ifataani min almu'miniina اqtataluu faaslixuu baynahuma fain bakat ixdaahuma cala اlأkhra faqaatilu alatii tabqi xata tafiya ila amri illah ilahi waa kana oranaya subxana wa tacala laba kooxood oo muslimiina ayaa isdiriray oo dagaalamay oo dagaal ka dhex dhacay marka uu dagaalku ka dhex dhaco ilaahay waxa uu leeyahay subxaanahu wa tacaala islaaxiya marka horaysa waa laba fi oo muslimo ah wey laba kooxood oo muslimiina wey ilaahay wuxuu leeyahay waxaad dhex dhigtaan marka u horeysa islaax koox baa diiday islaaxi maxaan samaynaynaa koox saddexaad baa loo diray oo layidhi la dagaalama oo iyagu aan dagaalka ku jirin ayaa amar la siiye waxaa la yidhi la dagaalama ilaa ilahay usoo noqonaya subxaana watacaala qoladan maxaan odhanaynaa alqaatilu walmaqtulu fi naar miyaan odhanayna ninka waddooyinka noo safaya alqaatilu walmaqtulu fi naar miyaan odhanaynaa axaadiista haddaad sidaa u qaadato dadkan oo dhan alqaatilu walmaqtulu fi naar bay noqonayaan dhegayso ibnu taymiya raximahullahu llahu marka sheekh islam ibnu taymiya raximah llahu tacala baa arrin ka hadlaya wuxuu yidhi washariicatu mabnaha calaa dafci lmafsadayni calaa dafci fasaadayni biltizaami adnahumaa wuxuu yidhi washareicatu shareecadu waxay ku dhisan tahay mabnaha waxa ay ku dhisan tahay buu yidhi calaa dafci fasaadayn laba fasaad mid ka mida biltisaami adnahum haddii laba fasaad ay ku kulmaan oo ay ka tahay khasab inaad ku dhacdo mid ka yar in la qaato ayay diinta ku dhisan tahay buu yidhi laba fasaad baa ku yimi labadaa fasaad khasab weeye nimankan kale iyaga ruxadooda waa muslimiin in la laayo iyo inay iyagu isla gardaradii ku jiraan in marka la laayo oo gardaradii la qabto labada fasaad taasaa yar buu ku rabaa inuu ku yidhaahdo wa fii mili hada yuqaataluun nimanka noocaasa waa lala dagaalamaya xataa laa takuuna fitna ilaa fitna la waayo ilaa gardarra la waayo ilaa edabdarra la waayo waa lala dagaalamayaa nimanka noocaasa buu yidhi wayakuuna diinu kulluhu lilah diinta oo dhan ilahay wada yeesho subxana wa tacaala liannahu idaa umiruu bisalaaxi haddii nimankaa salaax la amray iyo walkafi can ilfitnati fitnada ka jooga baa la yidhi muslimiinta ka jooga oo fa baqat ixdaahumaa middood ayaa gardarootay qutilat waa lala dagaalamaya xata laa takuna fitna ilaa meesha fitna laga waayo walma'muru bilqitaali huwa gayra almabqiyi calayhi oo qolada dagaalka la amray mabaha qoladii lagu gardaroobaye waaba qolo kale buu yihi shiiku qolo kale ayaa la amray oo saddexaad umira bian yuqaatala waxaa lala dagaalamay in lala la amray in lala dagaalamo albaaqiyata midii xad gudubtay xataa tarjica ila diini ilaa diinta u noqoto fa qitaaluhaa qitaalkeedu muxuu noqonayaa shiikow bal noo sheeg ma fitna bal dhegaysta marka dagaalkeedu marka muxuu noqonaya kooxda muslimiinta ah ee lala dagaalamay ee la rabo inay xaqa laasimto min baabi ljihaadi baab ljihaad uu yuri sheekhu jihaadkuu ka mid yahay buu yidhi waicaanati lmadluumi iyo qofka lagu gardarooday oo loo hiiliyo weeye almabqiyi calayhi ee lagu gardarooday lagu xadgudbay ka in loo hiiliyo baa la rabaa buu yidhi sheekhu marka dadkii muslimiinta ahaa ee la baabi'iyey xoolahoodii la dhacay ee haddii ilaahay ku riyaay beerahoodii la qabsaday dhulkoodii la qaatay dumarkoodii la kufsaday dhibaatada loo geystay shaqaysan waayey harsan waayey in loo gargaaro miyaanay ahayn oo laga qabto qoladan daa'ifadan baaqyada in laga qabto miyaanay ahayn haddiiba ayba qoladii aynu sheegaynay ayba daaifa mumtanica oo aanay noqon murtado aanay noqon miyaanay ahayn wey marka bal u fiirsada waxaan rabnaa inaan tusaale ka bixino waxa ugu fudud oo ay dadku wax ku fahmi karaan oo ah xataa koox muslimada in lala dagaalami karo ay jihaad tahay inaan dadka tusino iska daa koox murtadada inaan dadka tusino ayaan doonaynaa ma garanaysa saas buu marka yidhi sheikhu wuxuu arrinkaa kaga hadlayaa kitaabkiisa alistiqaama ayuu kaga hadlayaa baabka soddon iyo labo ee waxaan leeyahay dayjka soddon iyo labo ayuu arrinkaa kaga hadlayaa wey insha allahu waa ku soo noqonaynaa hadda halkaasaan ku joojinaynaa maxaa jira salaadii maqrib baana soo gashay marka maqrib baan tukanaynaa toban daqiiqo kadib baan ku soo noqonaynaa insha allah baarik allah fiikum dhahdaa bismillah alxamdulilah rabb alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam insha allah waxaan rajeynayaa inuu cod jiro insha allah cod ma jiraa insha allah may maqlaysaan waa kusoo noqday muxaadaradii baan sii wadaynaa insha allah haddaa maqlaysaan waaya bismi illah alxamdu lilah rabi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam waxaynu joognay aynu ka hadlaynay dagaaladii banaanaa markaynu soo ah, akrinay axaadiistii waxay culimmadu ka yidhaahdeen axaadiisu fitna meeshay culimmadu uxawileen oo ah dagaalka ama adduunyada ama qabyaalada ama dhulka ama boqortinimada iyo wixii lamida mida inay yahay ee aanay ahayn dagaalka la doonayo ilaahay diintiisa in lagu soo celiyo waaynu kaloo aynu sheegnay dagaalada banaan waxaa ka mid ah in lala dagaalamo lala jihaado nimanka muxaaribiinta ah ee ilaahay diintiisa la dagaalamaya ee dhulka fasaadka ku haya waxaa kaloo banaan baynu nidhi ahlulbaqyiga dadka ah ayaa isaguna bannaan maahayno weliba isaguna waajiba sidoo kaleeto ayaynu nidi ilahayna qur-aanka ku sheegayo waataynu soo sheegnay sheikh alislaam wuxuu ka yidhi dagaalka saddexaad isagana oo banaan waxaa ka mid ah qitaalu lkhawaarij nimanka khawaarijta la yidhaahdo iyadana in lala dagaalamo ayaa iyadana waxa ay tahay dagaal ma garanaysaa mararka qaybtood waajib noqonaya haddii ay iyaguna ay dagaal sameeyaan ama ay muctaqad xun la yimaadaan saa darteed buu imaamu bukhaari raximah llahu tacaala saxiixiisa wuxuu u sameeyey baab baabu qatli alkhawaariji buu bixiyey walmulxidiina bacda iqaamati alxujati calayhi baab dhan buu usameeyey in la laayo khawaarijta in la laayo iyo mulxidiinta in la laayo markii xujada lagu oogay kadib ayuu baab uga dhigay marka baab dhan buu u sameeyey imaamu bukhaari raximah llahu tacaala markaasbu wuxuu keenay axaadiistii nebiga sala allahu alay wasalam oo weliba nimanka noocaas oo aad garanaysaan nimanka uu nebigu yidhi sala allahu alayhi wasalam uu yidhi taxqiruuna salaatakum ilaa salaatihim nimanka salaad salaadiina ayaad salaadooda u xaqiraysaan yacni markaad salaadooda salaadiin salaadooda aad eegtaan way idinka salaad badan yihiin ma garanaysaa wa siyaamakum riwaayad kaleeto maca siyaamihim waxaad kaloo aad soomkiina soonkooda aad ma garanaysa aada la yaabaysa maad oranaysa waa isxaqiraysaan markaad nimanka aragtaan ayaad oranaysaa ma garanaysa yacni niman aad iyo aad u cibaado badan bay ahay soon badan salaad badan qur-aan akhris badan xufaada qur-aanka xifdisan ayay ahaayeen wa maca dalika nebigu sala allahu alayhi wasalam waxa uu yidhi nimankaas waa sharu alkhalqi walkhaliiqa waa kuwa dadka ugu sharka makhluuqaadka ilaahay abuura ugu shar badan buu yidhi nimanka haddii aan soo gaaro waxaan u laynayaa qatla caadin wa hamuud buu yidhi nabigu yui sal l duuba liman qatalahum liman qataluuhu ma garanaysaa ninkay dileen ama isagu liman qatalahum oo qataluuh ninkii iyaga dilay ama iyagu ay dileen ayaa dadka ugu wanaagsan buu yidhi nabigu sal slam nimanka noocaasa wey nimanka noocaasa fatxulbaariga sheekh xaafid ibn xajar raximah llahu tacaala ismaaciil bu wuxuu kasoo kasoo raray inuu yidhi wuxuu yidhi falaa yajuusu tarku qitaalihim nimankaa in la daayo mama banaano buu yihi idaa hum adharuu ra'yahum ra'yigooda mar hadday muujiyaan wa nasabuu linnaasi alqitaal dadkana ay dagaal ugu soo banbaxaan hadday iska aaminsan yihin oo meelada iska joogaan oo fikradooda iska wataan faraha laga qaadaya lakin mar haddii ay dagaal ay soo bilaabaan oo dadkii ay la dagaalamaan waa waajib wajaba qitaaluhum dagaalkooda waa waajibaya buu yidhi markaa waaba waajib buu leeyahay sheekhu ma garanaysaa fadxulbaariga ayaa iyadana ka fiirinaysaa hadal dheer uu leeyahay ayaa kasoo khulaaseeyey majalada saddex iyo tobnaad saddex boqol iyo afar nebigu sala allahu alayh wasalam cali binu abi taalib ayaa garanaysaan oo ninkaa nimankaa la dagaalamay ninkii kusoo soo caan baxaya la dagaalamay cali binu abi taalib radi allahu tacala canhu a nebigu waa ku ammaanay oo wuxuu ku ammaanay inuu nin inuu cali binu abi taalib uu ku dagaalamayo ta'wiilka qur'aanka inuu ku dagaalamayo wuxuu leeyahay abu saciid alkhudri radi allahu tacala canhu kunna juluusan nantadiru rasuul allahi sala allahu alayh wasalam maalin maalmaha ka mida meel baanu fadhinay nebigaanu sugaynay fakharaja calayna min bacdi buyuuti nisaa'ihi nebigii baa wuxuu nooga soo baxay guryihii dumarkiisa mid ka mid a qaala wuxuu yidhi faqumnaa macahu nebigii baanu la istaagnay raacnay oo fanqadacat naclahu nacluhu nebigii waxaa ka go'ay kabtiisii baa ka go'day fatakhallafa calayha caliyun cali baa ku haray yaksifuhaa isagoo samaynaya famadaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam wamadaynaa macahu nebigii baa tegey annaguna waanu raacnay uma qaama nebigii waa istaagay yantadiruhu isagoo tugaya isagoo sugaya wa qumnaa macahu annaguna waanu la istaagnay faqaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu alay wasalam inna minkum waxaa idinka mida adinka man yuqaatilu calaa ta'wiili alqur'aan calaa ta'wiili hada alqur'aan waxaa idinka mida qur'aankan mid tafsiirkiisa ku dagaalami doona qaabkii uu ahaayo ku soconaya mid ku dagaalami doona kamaa qaataltu calaa tanziilihi sidii anigu aan ugu dagaalamay qur'aanka soo degitaankiisa aan ugu dagaalamay dadka inaan gacanta u geliyo oo ay dadku qaataan oo aan ka dhaadhiciyo wixii diida aan la dagaalamay saas oo kaleeto baa rag ugu nin baa idinka idinka mida ayaa ku dagaalami doona qur'aanka kasta tawiilkiisa ku dagaalami doona ufiirsada ninkaa waxaa la siiyey wuxuu yidhi fastashrafnaa markaas baanu usoo soo hanqal taagnay wa abubakar wa cumar nin walba waa soo booda wuxuu yidhi bal adiga inuu noqdo abubakar iyo cumarna meesha waa nala joogeen raggii ugu khatarsanaa ugu waaweynaa baa nala joogay fa qaala nebigu wuxu sal sl laa walaakinahu khaasitun nacli adinka maahine waa ninka kartatolaya buu yidhi kartolaha weeye cali bin abi daalib radi allahu tacaala canhu adinka ma aha ayuu yidhi qaala wuxuu yidhi faji'naa waan u nimi nubashirhu inaanu bishaarayno arrinka dagaal baan lagu bishaaraynaya jihaad buu gelaya waa lagu bishaaraynaya dadkii waa dhammaaday mashaakil baa dhacay ummadii le-de cidi kama harin nafdi baa la goynaya baa inagu leenahay nimankaan waxay ugu bishaaraynayaan dagaal buu nabigu yidhi ninkaan dagaal buu geli doonaa maxaa jira wuxuu siiyey arrin aad iyo aad u wanaagsan oo ah qur-aanku ku dagaalamaya qur-aankii ayuu dadka uu magaranaysaa tafsiirkiisii qur-aanku siduu ahaa siduu kusoo degay ayuu ku dagaalamaya waa nin aniga igu dayanaya buu leeyahy nabigu sala allahu alay slam qaala wuxuu yihi markaanu dabcaan bishaarayno wa kaanahu qad samicahu inuu horan umaqlay baadba umalaysaaba maba naga wax dhibaba argagaxo ma dareemin ama ma garanaysaa bishaaradii kuma weynaanin maxaa jira nebigaa horey ugu sheegay baa laga yaabaa xadiiska nisaa'i iyo ibnu xibbaan iyo xaakimii baa wariyey xadiis saxiixa weeye u fiirsada marka nebigu sal allahu calayhi wasalam wuxuu ku ammaanay cali binu abi aalib nimankii oo horey usoo sheegay oo uu yidhi taxqiruuna salaatakum maca salaatihim aw ilaa salaatihim wa siyaamakum maca siyaamihim nimankaa cibaadada badan oo uu nebigu soo sheegay ee qur-aanka akrinaya nimankaabuu nebigu ku ammaanay dagaalkuu la dagaalamay cali binu abi aalib nimankaa uu la dirinaya ma gaalaysiin ee markii lagu yidhi nimanku ma gaala wuxuu yidhi gaalnimaday kasoo carareen min alkufri farru gaalnimadayda ka soo carareenba ma munaafiqiin ba munaafiqiintu laa yadkuruuna allaha ilaa qaliilan kuwaanu habeen iyo maalin bay soo jeedaan habeenko dhan waa soo jeedi jireen markaas baa maalintii markii la arko waxaa laga arki jiray diif iyo soo jeedkii baa laga arki jiray niman salaad badan wejigii madoobaaday gacmihii cagaf noqdeen niman noocaasa weye nimankaasuu la dagaalamay cali bin abi aalib radi allahu tacaala canhu oo uu ku ammaanay oo yidhi kitaabkiibuu ku dagaalamaya cali bin abi aalib lannahu maxaa jira kitaabkii baanay qalad sax u qaadan qalad bay u fahmeen kitaabkii kitaabkii baa marka lagula dagaalamay in la fahamsiiyo oo dadka laga dhaadhiciyo culuusan qaabkaas baa lagula dagaalamay cali bin abi taalib ma gaalaysi nimankuu la dagaalamayey dagaalkuna jihaad bu ah nabigiina saan u ammaanay sala allahu aleyh wasalam u fiirsada marka xaalku meeshuu marayo bala loo fiirsado fatxubaariga ayuu waxa uu leeyahay xaafid ibn xajar raximah llahu tacaala hadal dheer buu soo guuriyey ayuu isagu qayb uu leeyahay qayb uu culimo ka soo guuriyey oo u qiraya isagu wuxuu yidhi qaala ibnu hubayra ibnu hubayra baa wuxuu yihi wa fi lxadiidi axaadiista marka ka warramaysa arrinkaas qitaalkooda iyo dagaalkooda ka warramaya ayuu wuxuu yidhi wa fi lxadiidi ana qitaala alkhawaariji awlaa min qitaali lmushrikiin khawaarijta in nimankaa qaladka fahmay ee diinta ku ciyaaraya ee qaabka qaladkaa u fahmay in lala dagaalamo waxayba ka fiican tahay gaalada in lala dagaalamo buu yidhi walu fiirsada maxaa jira kan wuu ku qarinaya isagii baadan ka dhaqaaqi karahan laguhiibu ku hayaa gaaradii maxaadba gaartaaba seebaad gaaradii u gaari karaysaa mid baaba ka sokayo diricu ah oo isagii baa isu dhigaya oo cadaabta isaga dhigaya fama asbarahum cala annaar walciyaadu billah dab u adkaysi badanaa xumaati u adkaysi badanaa dhib war gaalada ka leexo gaalada ha lala dirire ma yeelayo amiso iskaga leexo ha lala dirire haddii la yidhaahdo ma yeelayo isagii baa soo istaagaya marka wuxuu yidhi isaga ayaa ka mudan iyaga ayaa ka mudan in lala dagaalamo oo gaalada iyagaa ka muda in lala dagaalamayo waalxikmatu fiihi sababtan aan kuu sheego xikmadu maxay tahay anna fii khitaanihim waxaa ku jira xifdu ra'su maali lislaam anna fii khitaanihim waxaa ku jira xifda ra'si maali lislaam waxaa ku jira in la ilaaliyo islaamkii asalkiisa in la ilaaliyo baa meesha ku jirta maxaa jira kuwaanu haddii balaayo meeshii ka soo baxdo mooryaan iyo bele iyo baas iyo khawaarij iyo jinni iyo haddii ilaahay ku ranyahay kuwa dadka dhibaya adduunka kharibaya hadday meeshii ka soo baxaan iyagii baan laga dhaqaaqi karaa islamki baa baaba'aya maxaa cid kale la adaaba wa fii khitaali ahli shirki dadka ahlu ah in lala dagaalamo dalabu ribxi isagu waxaad doonaysaa ribxi faa'iida doon wey wa xifdu ra'silmaal awlaa adiguna waa taqaanaa xoolahaaga inaad ma garanaysaa aad ka doonto faa'iida ka doonto iyo in aad raasumaalkaaga haysato kuwaa ku fiican raasumaalkaaga inaad marka hore haysato wey kadib baa ribxi dooni kartaa wey marka horeta marka islaamka inuu hagaago weeye uu fiicnaado wey ma garanaysaa waqad wasafa shaaricu shariica shaaricu ilaahay subxaana watacaala shareecada wuxuu ku magacaabay biannahaa sahlatun samxa inay tahay mid fudud oo samaaxad leh wa inamaa nudiba ila shiddati waxa keliya oo shiddada loo diyaariyey cala alkufaari nimanka gaalada ah ayaa iyada shiddada loogu talagalay wa ila ara'fati bilmu'miniin mu'miniinta in loo naxariista bay ahayd facakasa dalika alkhawaarij nimankii khawaarijta la oran jiray arrinkii bay kala bedeleen mu'miniintina gaaladiina saaxiibbay la ma garanaysaa mu'miniintina oo ku adag yihiin saa darteed buu nabigu wuxu yidhi sal slam yaqtuluuna ahla alislaam yadacuuna ahla alawthan waxay nimankaasu layn doonaan mu'miniinta waxayna ka tegi doonaan oo faraha ka qaadi doonaan gaalada buu yidhi nabigu sal slam calaamada lagu garto bay ahayd hadda dad badan baa yidhahda qolada dagaalamaya waa khawaarij weeye qolo badan baa tidhahda war calaamadihiiba maleba hadday khawaarij yihiin khawaarijtu gaalada lama dagaalanto walidaalika ayay culimmadu waxay yidhahdeen ilaa hadda lama hayo gaalo khawaarij la lama hayo gaaladu khawaarijta lama dagaalanto way joogaan xamar bay joogaan nairobi bay joogaan bari bay joogaan khawaarijtu yani nimankaa takfiirka ahi meel kastay joogaan xaruntoodu qardha magaalada la yidhaahdo weeye shiikhooda weynuu joogaa miyaad aragta weligii isagoo gaalo la dagaalamaya weligii gaalo lama dagaalamaan muslimiinta unbay bay saaran yihiin marka nimankaasna cadadaasaa lagu yaqaanaa waxaa lagu yaqaanaa marka wuxuu yidhi muslimiintii ayay ku adadkaadeen gaaladina way u dabceen oo bay ka dhigeen saas bay iyagana caadadooda ahayd oo w saaxiib bay la noqdeen bu yidhi ma garanaysaa wuxuu yidhi kamaa taqadama bayaanuhu wa fiihi waxa ku jira buu yidhi marka halkaana dhegayso marka nimankaan keliya maahayne wa fiihi waxa ku jira jawaazu qitaali man kharaja can daacati aliimaami alcaadil waxa ku jira in lala dagaalamo ninkii nin iimaam caadila ku baxa baa baa waajiba in lala dagaalamo imaam caadilaynu haysanaa haddii qola ku baxdo la dagaalanto khawaarij wey waa la dagaalamaynaa waman nasaba alxarba iyo qof kasta oo dagaal u istaaga oo faqaala yidhaahda calaa ictiqaadi faasidin ictiqaad faasida la yimaada dagaal buu u istaagay hubkiisu aruursaday ictiqaad faasidna waa la yimi ayaa ku jira maxaa jira iyagaba ictiqaad faasida ayay lahaayeen suufiyadii baa soo gelaysa halkaan marka qoladii suufiyada ahayd ictiqaad faasid qubuurihii wataad maqlayseen ay ku odhanayaan qubuurihii baa la qodaya qubuurahaanu difaacayna bay kuleeyihi shirkigii baanu difaacaynaa meesha ka hor ilahi kitaabkiisi baanu difaacaynaa tawxiidkii baanu difaacaynaa qubuurihii baanu difaacaynaa bay odhanayaan ibkaanu qaadanayna san quburaha u saa weeye nimankaa markay ictiqaadka faasidkaa la yimi way banaan tahay bu yidhi sheikhuu inlala daga xadiiskaana laga qaadanaya buu yidhi qatlu lkhawaarij khawaarijta xadiiska lagula dagaalamay ayaa iyagana lagula dagaalamaya waxaa kaleeto laga helayaa bu yidhi waman yaqdacu duruq ninkii wadada gooya isagana waa lala waa lala dagaalamaya xadiiskaa lala helaya wayakiifu sabiil maxaa jira iyaguna sidoo kale samayn jireen waddooyinka istaagi jireen muslimiinta ay dhibi jireen wayascaa fi lardi fasaadan fi lardi alfasaad dhulkana fasaad ugu soo banbaxa buu yidhi wa amaa man kharaja can daacati imaamin jaa'irin laakiin ninkii ka baxa imaam jaa'ira daacadiisa ka baxa oo araada doonaya alhalabata maalihi inuu xoolihiisa ka qaato aw nafsi aw nafsihi ama naftiisa inuu dilo ow ahlihi ama kana culimmadu waxay leeyihiin haddii uu ku baxo buu yidhi ma garanaysaa oo uu nin naftiisa rabo inuu dilo xoolihiisa rabo inuu qaato uu ku baxo oo uu iska difaaco maaha khaariji ninka noocaasa buu yidhi maanta maxaa la doonaya in lagu iibiyo alrabaa gaala laguu dhiibo gaalaa lagaa iibinaya oo lagu qaadayaa kunturaadda waxaa lagu soo qaatay wixii aan gaalo usujuudin in la iibiyo ninka marka hubkiisa qaato iska dhiciya haddiiba arrinku saas yahayba iska dhiciya marka ninkaas khawaarij miyaa bal qoladaatiiba khawaarija maxaa jira dad muslimiina oo dhul haysta oo carada islaaxiya baa loo yimi waa la qabsaday gaalaana keentay baa la yidhi adinkuna khawaarij baa tihin iyaga khawaarija marka wuxuu yidhi shiikhu walaa yaxilu qitaalu qofka in lala dagaalamo ma u banaana buu yidhi qofka imaamkii jaa'irkaha ah ku baxay ee naftiisa difaacaya xoolihiisa difaacaya ma banaana in lala dagaalamo weyi walahu an yadfaca can nafsihi xaq buuna u naftiisa inuu difaaco iyo wa maalihi iyo wa ahlihi iyo reerkiisa iyo xoolihiisa inuu difaaco biqadri daacatihi inta u awooda buu yidhi markaas buu weliba xadiis kale kusii daray sheikhu oo arrinkaa sheegaya cali bin abi aalib radi allahu tacala canhu laga wariyey ayuu kusii daray fatxu ayaa isagana arrinkan aad ka eegaysaa wey halkaa marka waxaad ogaatay iyadana dagaalka la sheegayo laleeyahay muslim baa la dilay iyo kalaa la dilay iyo inaan meesha aan waxba olin dadku aana meesha waxba ku hayn ead meesha ka ogaato wey culimada ay ka dharlaayihiin xadiistii aanay fahmin sunadii aanay fahmin layska oranayo sunaan aniga aaminsanahay ahlu ahay salafi baanahay ahay war wixiiba lama fahmine maxaa la sheegaya salafku waa kuwana arkasaano hadlaya dadkii salafiyiinta ahaa waa kuwana hadalkoodii radia allahu tacaala canhu ma garanaysa waa garanay aynu fiirino marka sheekh alislaam ibnu taymiya raximah allahu tacaala wuxuu arrinkaa ka yidhi isagina sheekh alislaam ibnu taymiya raximah allahu taala wuxuu leeyahay wa ama qitaalu lkhawaarij nimanka khawaarijta in lala dagaalamo wa maanici zakaati iyo zakada kuwa diida wa ahlu daaif iyo niman wa ahla daa'if iyo nimanka ahla daa'ifa aladiina lam yakunu yaxrumuuna riba ribada diida inay xarimaan ahlu daa'if baa diiday buu leeyahay sheikhu inay ribada xarimaan fa haaulaa'i kuwaasu yuqaataluuna waa lagula dagaalamaya xataa yadkhuluu fi sharaa'ici haabitati ilaa ay shareecada soo wada galaan can nabiyi ka sugnaatay can inabiyi sala allahu calayh wasalam wa haaulaa'i kuwaasu idaa kaana lahum daa'ifatun mumtanica haddii ay jirto koox mumtanica ah oo xoog leh falaa rayba shaki kuma jiro annahu yajuuzu qatla asiirihim bal waxa banaan midkii laga soo qabto in la dilo wiilisho bal iska daa in iyaga kuwa dagaalamaya iska daaye waxa banaan midkii laga soo qabto in lala dagaalamo ayaa in la dilo baan leeyahay asiirkoodii baa la dilayaa buu yidhi sheekhu lamaba haynayo waa la dilayaa buu yidhi wa atbaacu mudbirihim koodii carara ayaa la ceyrsanayaa waa la soo qabanaya waa la dilayaa wa ijhaasu calaa jariixihim koodii dhaawacmay baa la dhammaystirayaa buu yidhi sheekhu nagnag bay baratay xaal meeshuu marayo eega sheekh alislam ibnu taymiya ag salafiyiinta sheekhoodii waa kan hadalkaa oranaya ma garanaysa sidaa ayaa la yeelayaa buu yidhi qolada noocaasa oo fasaadka la yimi oo ribada cunaya ribada diidaya inay ribada ma garanaysaan ayaa ribada ka jooga diidaya zakada diidaya lmaanica khawaarijta noqda oo muslimiinta ku baxa saasaa la yeelayaa buu yidhi noocaasa lagu samaynaya buu yihi ma garanaysaa fa ina haa ulaa iyagu idaa kaanuu muqiimiina ببلادهم على ما هم عليه فإنه يجب على المسلمين أن يقصدوهم في بلادهم تطارك ومرك قابلية نمان كان بابا وحي بواجب حتى هذا ودن كودي جوغان إلا قطة وماشا لغسل الله يبقى هايين بيري بواجب هاي بيري حتى يكون الدين كله لله إلى الدين تعلم بإلهي كي يشو فإن هؤلاء تتار لا يقاتلون على دين لا يقاتلون على دين الإسلام بل يقاتلون الناس حتى يدخلوا في طاعتهم كوا صدق كوا دغان لميان ayuu marka yidhi tataarkiibu u noqday markuu tusaale gudna siiyey kuma dagaalamayaan buu yidhi ma garanaysaa eh, diinta islaam kuma dagaalamayaane waxay u dagaalamayaan iyaga in la soo raaco buu yidhi dadku inay iyaga soo raacaan oo daacadooda soo galaan hadday daacada faman dakala fii daacatihim kafuu canhu way ka istaagayaan buu yidhi wain kaana mushrikan ow nasraaniyan ow yahuudiyan xataa hadduu mushrik yahay hadduu yahuudi yahay hadduu nasraani yahay maantay shakada socota wey murtadkii waa la daynaya ha ii joogo maadaamuu itaalaxsan yahay quburiyiintii waa la daynaya hay joogo maadaama u itaabaxsan yahay gaaladii waa la daynaya maadaama hadduu doono hadduu itaabaxsan yahay saasaa la rabaa saasaa lagula dagaalamaya ma garanaysaa saas weeye buu yidhi saasay samaynayaan buu yidhi wain lam yadkul wain lam yadkul hadduusan gelin buu yidhi kaana caduwan lahum cadow buu u noqonaya wain kaana min alambiyaai wasaalixiin xataa hadduu nebiyadii ambiyada iyo saalixiinta ka mid noqdo buy ma garanaysa waqad amara allahu lmuslimiin ilahay muslimiinta u amray an yuqaatiluu ala acdaai lkufar an yuqaatiluu acdaa alkufaar wayuwaaluu cibaadahu lmu'miniin ilaahayna mu'miniinta waxa uu amray muslimiinta wuxuu amray inay cadowga gaaladana la diriraan mu'miniintana weli ka dhigtaan bu ilahay amray buu yidhi subxaana wa tacaala marka bal ka waran buu yidhi nin gaaladina weli ka dhiganaya mu'miniintina cadow ka dhiganaya bal u fiirsada marka soo amxaaradii weliga kama dhigan oo gaaladii maanta ma joogto soomaaliya meel ka mid a ama xaaradii soo ma joogto soo madaxtooyadii gaala ma joogto welina ma aha oo ma ilaalinayso dadkii ma ilaalinayso muslimiintina cadow lagama dhigano iyaga lagama celinayo nimanka noocaasa bal ka warrama marka nimanka noocaasa sheikhu wuxuu leeyahay waajib wey in meeshooda lagu tago lagula dagaalamo buu leeyahay iska daa inay iyagu noo yimaadaane saas buu ohanaya sheikhu ma garanaysa saas buu leeyahay maxaa jira dadkii ahlu khayrkaa bay la collaytamayaan iyaga oo la amray inay dadka wanaagsan la colaytamaan ma garanaysa wa qaala aydan wuxuu kaleeto yidhi shiikhu laa yuqaatilu macahu mukri ila wuxuu yidhi hayra mukri nimankaan kuma jiro buu yidhi nimaan mukri ahayn ilaa faasiqun oo mubtadicun oo zandiiqun kalmalaaxidati alqaraamidati albaatiliya wax kale oo la socdaa nimankaan ma jiro buu yidhi keliya fusaaq baa la socota bu yidhi nimanka halala dagaalama tarkaabu tusaalo soo qaadanaya nimanka halala dagaalamo buu yidhi maxaa jira dadka la socda qof muhrkoo lasoo khasbay mahayne inta kale fusaaq weeye buu yidhi ma garanaysa mubtadiciin iyo zanaadiqa iyo malaaxida qaamidadii iyo wixii la midkaa shiicadii iyo waxa ayaa la socda buu yidhi sidaa darteed iyo raafidadii iyo wixii iyo jahmiyadii almucadalada ahayd iyo xuluuliyadii suufiyadii wey waman macahum man yuqaliduunahu walaa mayit sharun manhum oo haddana kuwa ka shar badan ayaa la socda buy ma garanaysa balu fiirsada kuwa wadaadada sheeganaya ee nimankaan la socda iyo raafidadii iyo wixii la iyo qaraamidadii waa lala dagaalamaya waa lalaynayaa buu yidhi weligoodba hadduub weynaadeen buu leeyahay sheikhu ma garanaysaa arrinkaa wuxuu ku leeyahay fataawa alkubra ayuu arrinkaa ku oranaya majalada saddexaad haddaay meeshaan idiin sheegay shan boqol lixdan iyo kow ilaa shan boqol lixdan iyo labo ayuu hadalkaa ku leeyahay sheikhu ma garanaysaa saas buu yidhi sheikhu ma garanaysaa halkaas bay marka uu sheikhuna saas buu yidhi ibnu taymiya raximah llahu tacaala sida ayuu isagana nimankaa uu ka leeyahay u fiirsada marka xaalku meesha uu marayo iyo meesha aynu joogno isma leh wey inagana waxaynu leenahay war muslim baa la laayay kanaa la laayay xaggay ka dhacday saa weeye ilaahay diintiisi baa la rabaa gaalada waxay doonayso wey ilaahay diintiisi baa la rabaa dadka in laga fariisiiyo oo wax horay u dhaqaaqa aanay jirin oo diinti aanay socon oo kitaabka ilaahay subxaanahu watacaala aanu dhulka lagu xukumin sidaa weeye sida la doonayo walciyaadu billah sidoo kaleeto dagaalada banaan oo shareecadu noo banaysay waxa ka mid a qitaalu man aba alfaraa'id ninkii faraa'idka wax ka mida diida imam bukhaari raximah llahu tacala saxiixiisa wuxuu ku baabu katmi man abaa qubuula alfaraa'idi wamaa nusibu ila riddahu yidhi baab buu u sameeyey sheikhu wuxuu yidhi baab waxa u yahay in la dilo oo la laayo buu yidhi ninkii faraa'idka diida iyo wamaa nusibu ila ridda iyo weliba in ridda lagu sheegay buu yidhi inay weliba murtadin yihiin oo ay ridoobayaan markaas buu wuxuu soo qaatay ma garanaysaa nimankii maanicu zakaadkaabuu soo qaatay oo abubakr radiallahu tacaala canhu iyo saxaabadii si ula dagaalameen iyo munaadaradii iyo xadiiskii ayuu soo qaatay oo halkaa markaa ka hadlay wey markaa halkaa aynu markaynu kusoo aynu ku soo xiro ibnu taymiya raximah llahu tacaala oo arrinkan oo dhan noo jamcinayo ka hadlay aynu kusoo xiro wuxuu yidhi shiikhu ayumaa daa'ifatin intasabat ila alislaami daa'ifad kasta oo islaamka u nasab sheegatay wamtanacat oo diiday min bacdi sharaa'icihi sharaa'icda qayb ka mida diidda islaamka addaahirati ee daahirka ah almutawaatirati ee caanka ah oo la wada garanayo fa innahu yajibu jihaaduha waxaa waajiba in lala jihaado buu yidhi iska daa in la sugsugee waxaaba waajiba in lala jihaado waa jihaad buu waana koox muslimiina buu leeyahay u fiirsada wuxuu ku yidhi shiku ayumaa daa'ifatin ayumaa daa'ifatin intasarat ila alislaam islaam bay sheeganaysaa wamtanacat min bacdi sharaa'icihi waxayna diidday sharaa'icda qayb ka mid ah faraaidii qayb ka mida bay diiday sakadii bay diiday ama soonkii bay diiday kitaabka ilaahay oo dhan baa la diiday maxaaba soon iyo zako iyo maxaa la gaaraa kitaabka ilaahay oo dhan baa la diidaya war kitaabka ilaahayba iska leh ilaahay baa dadkan iska leh kitaab buu u dejiyey ayaa laleeyahay leeyahay waxaa la leeyahay maya kitaabka xagga naga dhiga xeerbeeg baynu wax ku qaadanayna gaalaa noo joogta qawaaniintaynaynu ku kala baxaynaa qaanuun hebel wuxuu qorayaa baa la leeyahay maxaad u xalka marka shareecada islaamka qayb diiday buu yidhi sheikhu waa wax yar hadday ka diidaan mutawaatirka ah ee la wada garanayo fa inahu yajibu jihaaduhaa in lagu jihaada waajiba dagaalkooda jihaad wey marka waa jihaad waad ujeedaan biitifaaqi lmuslimiin weliba muslimiinta oo dhan ba isku waafaqda waa ijmac buu ku yidhi xaggee bu ijmacan kaa maray marka waa adiga qaylinayoo cilmiga sheeganayo oranaya cilmi baan leeyahay kan weye saan weye noocaasaan ahay sheikha ijmac buu noo soo guurinaya sheekh islaam ibnu taymiya raximah allahu tacaala kitaabadiisi wayna hor yaallino way dhooban yihiin waa kana ijmac buu soo guurinaya biitifaaqi lmuslimiin xataa yakuuna diinu kulluhu lilah ilaa diintooda ilahay ka wada yeesho kama qaala kama qaatala abubakr sidiiq sida abubakr sidiq radi allahu tacaala canhu uu ugu dagaalamay wasaa'iru saxaaba iyo saxaabadii soo hartay radia allahu tacaala canhum maanic zakaat maanicu zakaatka ay la dagaalameen wa kaana qad tawaqafa fii qitaalihim bacdu saxaaba waxaana jirtay saxaabadii qayb ka mid a oo dagaalkoodii ka istaagtay uma itafaquu markaa kabacdi bay markii dambe isku raaceen marka hore qayb baa ka istaagtay shaki ka galay war waxaanu laa ilaaha ila allahu bay leeyihiin way soomayaan way salaadayaan xajkii bay aadayaan qur'aankii bay akrinayaan zakadii bay diideen inay u keenaan abubakr sidiiq dhowr qaybood bay ahaayeen qayb waxay yidhahdeen ku keeni mayno qayb waxay yidhahdeen zakada waa bixinaynaa lakin adigu ku keeni mayno qayb waxay yidhahdeen zakada ma bixinayno saxaabadu ma kala qaadin kulligood oo dhan khaalid ibnu weliid baa loo diray oo laga adeejiyey ma garanaysa kadib way isku itifaaqeen buu yidhi fasabata bilkitaabi wasunna kitaabkiiyo sunnadii buu ku sugnaaday arrinkaasu wa ijmaac alumma iyo ummadii ijmaaceedii buu ku sugnaaday ummaddii ijmaaceedii buu ku sugnaaday annahu yuqaatalu in lala dagaalamayo man kharaja qofkii ka baxa can shariicati lislam shareecada islamka can shariicati shareecada islamka qofkii ka baxa wa in takallama bishahaadatayn xataa laa ilaha illa allahu maantana hadduu leeyahay maanta dhan hadduu laa ilaaha ila allahu uu leeyahay ee uu shareecadii islaamka uu qeyb ka mida uu diido waa lala dagaalamayaa buu yidhi sheikhu shareecadii mutawaatirka ahayd oo waajibka ahayd u fiirso marka meesha muranku ka taagan yahay baan rabaa inaan ku tuse waqad ikhtalafa alfuqahaau fuqahadu waxay isku khilaafeen fii taa'ifatin mumtanica koox mumtanicaah low tarakat sunnati raatiba haddii ay ka tagto sunnada raatibkaa mala la dagaalama mise lala dagaalami maayo ka rakcati alfajri sida lfajriga labada ragcadood fajriga hadday qolo ka tagto koox baa ka tagtay war tukada ma ay tukan mayno qolyay soo qaateen qolada ma lala dagaalamaya mise lalama dagaalamayo hal yajuuzu qitaaluha qitaalkeedu ma banaan yahay calaa qowlayni laba qowl ayay culimadu leeyihiin buu yidhi sheikhu فأما waaجiباaتi أما waaجiباaتka والمحaرaمaaتi iyo محaرaمaaتka الظاahirati ee ظاahirka والمستفيضati ee cad ee aad loo soo guuriyey fayuqاatilu عalayha waa lagula dagaalamaya bاlاتiفاaqi iyadoo muslimiinta dhan ay ku itifaaqsan tahay xatىa yaltazimuu ilaa ay dadku arrinkaa ay ka yeelaan xataa yaltazimuu ilaa ay ka ogolaadaan wayuqiimu salawaata salawaadka ay yasuumuu shahra ramadaan bishii ramadaan ay soomaan wayaxaju lbayta beytka ilaahay ay tagaan wayaltazimuu ay laazimaan tarka almuxaramaati muxaramaadka inay iskaga tagaan ay laazimaan min nikaaxi alakhawaat walaalaha inay guursadaan wa akli lkhabaa'isi halkaan u fiirsada marka inay iskaga tagaan wa akli lkhabaa'isi khabaaiska inay cunaan khabaa'iska qaadkii baa soo gelaya xataa hadday qolada qaadka ay diidaan maanta qaadka soomaaliya in lagula dagaalamo maahan ma ka tegaya haddii la qaadka joojiya ma joojinayno qorya noo soo qaataan lala dagaalamaya dagaalkooda jaad wey qaad wey waa muslimiin ma oranayno waa gaalo laakiin iyagoo muslimiina waa jirtaa in dagaalamo maxaa jira qaadka waa laga celinaya ama wayba ku gaaloobi maxaa jira dagaalka ay usoo qaateen darteed bay ku gaaloobayan daa'ifa mumtanica oo waxay noqonayaan murtadada way noqonayan walciyaadu billah ama haddii kale lifasaadihim baa loo celinaya oo lagula dagaalamaya waana jihaad fi sabiili illahi wey waad arkaysaa shiikiiba arrinkaa ohanaya anigu ma ohanaya ibnu taymiya raximah llahu tacaala weye hadalkiisu waa kaa bixuruufii baa idin akrinaya wuxuu yidhi wa akli lkhabaaisi xashadii bay dayn waayeen qaadkii bay dayn waayeen bal culimadu waxay yidhaahdeen waxa uu leeyahay ninka la yidhahdo ilahay unaxariisto subxaana wa tacaala sheekh cabdiraxmaan jibrayn waxa uu leeyahay binafsihi hadalkiisii kitaaba iyo qowl labadaba iyadoo ah waxa uu leeyahay qaadka qofkii banaysta waa gaal murtad weeye buu leeyahay qaadka qofkii banaysta waa murtad ayuu leeyahay fataawigiisa raximah llahu tacaala sida ayuu leeyahay bal u fiirsada marka wuxuu leeyahay wa akli lkhaba'isi hadday ka joogi waayaan waa lala dagaalamaya qaadkii baa lagu dilayaa buu leyahy ma garanaysaa wa ictidaau cala lmuslimiin muslimiinskii bay ku xadgudbeen fi lnufuusi waalamwaali xoolihii iyo nafaftoodii ayay ugu xadgudbeen waa lagula dagaalamayaa buu leeyahay sheikhu ma garanaysaa arrinkaa waa lagula dagaalamayaa buu leeyahay bal u marka halkaa saas buu yihi sheikhu ma garanaysaa hadalkaasu hadal dheer weeye waxa uu ku qoran yahay fataawa alkubra ayuu ku jiraa majalada sideed iyo labaatanaad ayuu ku jiraa hadalkaasu safxada boqol sagaashan iyo toddoba ayuu ku jiraa majaladaasuu ku jiraa ma garanaysa hadalla aad iyo aw tiro badan buu leeyahay qayb kalena hadal kaleeto oo uu yidhina shiikhu aan isagana aan idiin soo raro oo isla hadalkaana laakiin xoogaa kaloo dheeraad kale ayaa ku jira isagana oo faa'iido leh wuxuu yidhi sheikhu haddana hadalka inta hore waa iska mid weeye kullu daa'ifatin mumtanicatin can iltizaami shariica min sharaa'ic alislaami aldaahirati almutawatirati min haulaai alqawmi wahayrihim oo qolo kasta oo diida shareecada mutawaatirka ah hadalka hore oo kaleeto wey oo ama tataarka iyo qolo kaleeto ah, fa inahu yajibu qitaaluhum buy waxa waajiba in la dagaalamo buy waa waajib weeye ma aha sunne maaha ma gallaamsa iska daynaa maaha waa waajib weeye buu yidhi xataa yaltazimuu sharaa'icahu ilaa ilaahay sharaa'icdiisa ka laasimaan islaamka sharaa'icdiisa wain kaana maca dalika naabiqiina bishahaadatayn xataa hadday laa ilaha illa allah way leeyihiin wamultazimiina weliba ay laazimayaan bacda sharaa'icihi qayb sharaacida ka mida ay laazimayaan salaawaadkii bay tukanayaan xajkii bay aadayaan qur-aankii bay akrinayaan laakiin qayb ka mida ayay diideen kama qaatala abubakr sidiq sida abubakr sidiq uu la dagaalamay wsaxaabatu radia allahu canhum iyo saxaabada dhammaantood la dagaalameen maanici zakaati nimankii sakada diiday wa calaa dalika arrinkaas bay itafaqa fuqahaau bacdahum fuqahadii ka dambaysa isku waafaqeen bacda saabiqati munaadarati cumar markii ay soo hormartay liabi bakr abubakr markii ay soo hormartay doodii uu kula dooday cumar abubakr uu kula dooday radia allahu canhuma marka cala alqitaali qitaalkii calaa xuquuqi lislaami xuquuqulislaam lagula dagaalamayey camalan bilkitaabi wasunna iyadoo kitaabka iyo sunnada lagu camalfalayo wa kadalika habata can nabiyi sal allahu alayh wasalam nabiga waxa ka sugnaaday min casharati awjuh toban weji waxa kaga sugnaaday alxadiida can alkhawaariji xadiiska can alkhawaarij toban weji buu ku yimi wa akhbara wuxuu sheegay annahum inay yihiin sharu lkhalqi walkhaliiqa inay yihiin maca qowlihi taxqiruuna salaatakum maca salaatihim wasiyaama wa maca siyaamihim nebigu sal slam salaadiina ayaa salaadooda u xaqiraysaan markaad aragtaan soomkiina ayaa soomkooda u xaqiraysaan markaad aragtaan way idinka salaad baday way idinka soo badan yihiin faculima waxaa la ogaada buu yidhi halkaana marka muhiimay si fiican udhegayso si fiican udhegayso wiilka fidnada wareerisayo halkaa si fiican udhegayso faculima waxaa la ogaaday ana mujarad mujarad alictisaami bilislaami islaamka keliya in layska qabsado maca cadami iltizaami sharaa'icihi sharaa'icdiisa isagoo aan la laazimin laysa bimusqidin lilqitaalin dagaalka kaa joojin mayso ogo buu yidhi inaad iska tiraado maxaad iga rabtaa aniga waa tukadaa salaadaan tukadaa qur-aanka waa akriyaa maxaad iga rabtaa waxaan ku leenahay kitaabka ogolow in lagugu xukumo maxaad udaysa kitaabka in lagugu xukumo kitaabkii baa diidday in lagu xukumo dagaalka waa kugu soconaya maxaa jira kaa joojin mayso wakana sheekhi sheekh alislaam ibnu taymiya raximah allahu tacaala hadalkiisii baan idiin akrinaya bixuruufihi aniga maaha hadalkaygii haddaan anigu idhaahdo khaariji baad igu odhanaysaan laakiin yaa ku dhici kara ibnu taymiya ohan kara khaariji weeye waa kanahay wuxuu yidhi shiikhu dagaalka kama joojinayo ogow buu yidhi arrinka kaama joojinayo fa culima waxaa la ogaaday anna mujarada ictisaami ictisaami bilislaami in islaamka layska qabsado maca cadami iltisaami sharaa'ici sharaa'ictu aan la laasimahayn laysa bimusqidin lilqitaali dagaalka midkaad joojinaysa maha ogow buu yidhi falqitaalu waajibun dagaalku waa soconaya xataa yakuuna diina kulluhu lilah ilaa diinta ilahay ka wada yeesho وxatى laa takuna fitna ilaa shirkiga iyo waxa xun la waayo famataa kana diinu ligayr الlah diinta kayrka ilahay waxaan ahayn markuu leeyahay falqitaalu waajib dagaalku waa soconaya saas buu yihi sheikhu fa ayumaa daa'ifatin koox kasta oo imtanaca diiday min bacdi salawaatin salawaatka qayb ka mida almafruudaati ee la waajib yeelay aw isiyaami siyaamka diiday aw ilxaji xajidka diiday aw ililtizaami diiday taxriimi dimaai dhiigga inay joojiso walamwaali xoolaha inay joojiso walkhamri khamriga inay ka tagto wazina zinada inay ka tagto walmaysari tuurka inay joojiso kooxdaaba niman baaba khamaar u fadhiistay kasinooyin bay furteen maxaa naga rabtaa muslimiin baa nahay joojiya dagaal bay nagu rakibteen waana la dagaalamaya buu yidhi sheekhu waa ka jijabinaynaa dagaal waa dagaalamayna maysarkii wey turubkii wey turubkii xataa lagu dagaalamaya uu sheekhu leeyahay wa can innikaaxi dawaati alaxraami qolooyin baa waxay yidha dawaati muxaramaati qolooyin baa waxay yidhahdeen dawaati almaxaarimi qeyb baa waxay yidhahdeen maxaarimta ayaanu guursanaynaa kuwa waxay yidhahdeen wallahi yaanu guursanaynaa ilma abtiya waxaan leeyahay hebaryarahaya eedooyinkaya iyo wixii la mid ah tanaa ka daran marka si fiican u dhegeysta marka kuwa waaba garanaye tanaa ka daran ay dhegeystaan waxa kaleeto ay diideen can ilintisaami jihaadi lkufaar gaaladii inay la dagaalamaan bay diideen qolooyin baa waxay diideen inay gaaladii la dagaalamaan hadda qolooyinkan meesha la keenay xamar jooga waxaa loo keenay in dagaalkii gaalada etoobiya lagu wada in laga joojiyo waxaa loo keenay waxay difaacayaan maaha somalia waxay difaacayaan waxay u danaynayaan soomaali ma aha waxaa loo keenay inay etoobiya difaacaan xuduudda in iyaga la dhigo oo la yidhaahdo etoobiya looma imaan karo etoobiya soomaalida ha iska xasuuqdo muslimiinta ay haystaan markay rabto iyada waddanka ha soo gasho terroristaa jooga ha tiraahdo intay doonto ha gowracdo intay doonto ha layso qurbaan weeye ha ku udxiyaysato kadibna iyadoo nabad qabta ha iska baxdo yaan xabad laga daba tuurin saas weeye shiikhuna muxuu leeyahay qoladii jihaadka in loo tagaa la rabay hadday yidhaahdaan ma tegayn waa lagula dagaalamaya qoladan inta kaloo dhan hadday soo dhamaystiraan maanta dawladda sheeganaysa oo adinku dadka badna ay daba socdaan inta kaloo dhan hadday soo dhammaystiraan oo ay diidaan etoobiya inay la jihaadaan oo la dagaalamaan hadday diidaan waxa weeye iyagaa lagula dagaalamaya waa kanaa sheikh ibnu taymiya waa iskale hadalkaa anigu malehiya dhegaysta an iltizaam jihaadi lkufaar bay diideen aw darbi ljizyati ama jizya laga soo qaaday diideen jizyaa raba in laga soo qaado qolooyinka maanta jooga ma garanaysa madaxtooyada waxaa raba in jizya laga soo qaado wey jizyadii bay diideen waana la dagaalamaya buu leeyahy sheikhu waana la dagaalamaya buu leeyahy sheikhu ma garanaysaa saas buu oranaya calaa ahlilkitaabi ahlilkitaabkii bay diideen innagana maxaa tidhi walaalaanu nahay waan isku darsanaynaa dawladda baasboorradayba xuudadaan isku furanaynaa hal baasboor baan samaysanaynaa hal lacaga jizyaa la in laga soo qaado buu sheikhuna kuleeyaha ma garanaysa nimankaa waana la dagaalamayaa buu yidhi sheikhu arrinkaas dartood baa lagula dagaalamayaa buu yidhi waad u jeedaan oo lama daynayo buu leeyahay sheekhu ma garanaysaa وغayri dalika min waajibaati diin iyo wax kastoo waajibaadki wa وmuxaramaati iyo wixii xaaraanoo laga tegi lahaa alatii taasoo laa cudra aan cudur uusan lahayn liaxadin qofna fii juxuudihaa inuu diido iyo watarkihaa inuu ka tago alatii yukafaru ljaaxidu ee lagu kufrisiinayo ninkii ankira liwujuubiha wujuubnimadeeda faina daa'ifata lmumtanicati tuqaatilu calayha waa lagula dagaalamayaa daa'ifadii diidda inay u hogaansato wain kaanat hadday doonto muqiratan biha hadalkaas ka cawdhagaysa marka hadalkan dambe ayaa ugu fiican wain kaanat muqiratan biha xataa hadday waajibkeeda qirsan tahay jihaadka waa qirsannahay lakin ma jihaadayno jizyada waa qirsannahay lakin dadka kama soo qaadayno kitaabka waa qirsannahay laakiin uma xukun tegayno inuu isagu fiican yahay waa ognahay lakin uma xukun tegayno wain kaanat muqiratan biha xataa hadday qirayso wa hada arrinkaasuna mima la aclamu fiihi khilaafan anigu khilaafba kuma garanayo bayna alculamaa culimadaba wax khilaafa arrinkaa ugama garanayo buu ku yidhi ma garanaysa adiguna waxaad leedahay maya arrinku saas maaha muslimiin baa lalaayay ka weeye laa ilaha ila allahu buu leeyahay manin laa ilaha ila allahu baa la dilayaa usaama ibnu sayd nabigu wuxuu ku yidhi miyaadan garanayn ninkaasu ninka laa ilaha ninka intuu gaalka ahaa laa ilaha ila allahu yidhaahdo weeye ninkaa waa laga joogsanaya oo lalama dirirayo weeye laakiin nin laa aabbihiis islaam ahaa hooyadii islaam ahayd awogaashii islaam ahaayeen shareecadiina lagu soo kari laayahay shareecadii waa la qabadsiinaya waa la karsiinaya wey waa la karsiinaya wey majmuuca alfataawa majmuuca alfataawa waa isagana ka fiirinaysaa majalada sideed iyo labaatanaad ayaad ka eegi isagana eh, safxada laba boqol toddobaatan iyo afar baad ka fiirinaysaa kii horena waxaa laga yaabaa inaan markii wax kale ku sheegay baa laga yaabaa laakiin isagana majmuucu lfataawa buu ahaa iyo nambarkii aan idiin sheegay majalada sideed iyo labaatanaad boqol sagaashan iyo toddoba haddii aan wax kale markii ku sheegay saas way magaranaysa halkaa marka maxaynu ka ogaanay waxaynu ka ogaanay sheekooyinkan meesha layska wado inaan dadku ay yihiin sian hore usoo sheegnay saddexdii qayboodaan hore usoo sheegnay inay dadku yihiin imaa inay jahalo yihiin imaa inay yihiin niman aan ma garanaysaa <coughs> aan masaa'ilka iska taxqiijinin oo aan baaritaan ku samayn culimada wax ka dhegaysan kutubta ibnutamiya meelaha iska tiirtiirsan lama fiiriyo imaa inay yihiin qoladii aynu soo sheegnay oo iyagu doonaya oo ma garanaysaa eh, iyagu iska raba waxaan waa garanayaan baa laga yaaba qayb badan badanoo kamid a ah way garanayaan kulligood ma wada garanaya lakin qayb badanoo kamid ah way ogyihiin laakiin iyagu doonaya inaan arrimaha la sheegin maxaa jira iyagay fadeexaynaysaa maxay rabaan inuu adduunku sidiisa iska ahaado sheekadooda isaga camiraato gaalada layska iska joogo dawaaqiidda layska iska joogo ilaahay xukunkiisu iska maqnaado cidna aan far lagu fiiqin adduunyadu sideeda iska ahaato haddii xoogaa muxaadaraa iyo laysaga kaa ogol yahay dugsiga qur-aankaaga iyo laysaga kaa ogol yahay kamiiskaaga cadiyo dhib male iska soco lagu oranayo arrinku hadduu saas yahay baad arkaysa ma halkaa marka waxaynu ka ogaanay arrimaha noocaasa inaanay meesha waxba ka jirine eh. kitaalulfitnana uu ku soo aruuray oo keliya saddex qaybood uu ku soo aruuray ama afar qaybood uu ku soo caruurayo oo ah in loo dagaalamo mulki iyo boqortooya in la doonayo casabiya in loo dagaalamo in la doono jahli in loo dagaalamo wax loo dagaalamayo aan la garanayn sidii xaaladii soomaaliya mooryaanta ay ku jirtay oo kale markii dambe xaaladii iska noqotay in xoola layska dhaco iyo wax ka mid a ah, wadan iyo wax ka a ah in loo dagaalamayo laba wadan laysku haysto ama dhul fitsi loo dagaalamayo iyo wixii lamid a ah. intaasuu kusoo soo aruuray waxaa loo yaqaano xarbu fitna waxaa kaleeto xarbu xarbufidna maahane waa xuruub jihaada oo ilaahay subxaana watacala aynu aragna culimmadu ay leeyihiin kuwaanaaba ka mudanba in ma garanaysaa lagula eh, kuwaanaa ka mudan ay culimmadu leeyihiin jihaadka ah, eh, maxaa la yidhaahdaa eh, gaalada kuwaanaaba ka mudan bay leeyihiin culimadu maxaa jira ra'sumaalka islaamka weeye islaamkii aan la xifdin oo aan la adkayn waxa weeye cid kale lama jihaadi karo ayayba ku oranayeen gaalada lama aadi karo ayay culimmadu kuleeyihiin oo waad aragtay weye culimadii saasayba ku oranayaan xaalkoodii marka waad aragtay intaa ayaan insha allahu tacaala aan kelimadeenna kusoo gabagabaynaynaa wa sala allahu calaa sayidina muxamadin wacala aalihi wa saxbihi wasalam wixii wanaagsan ilaahay iyo nebigiisii ilaahay bay ka sugnaatay subxaana watacaala xaggiisa wixii aan khaldana oo aan ku gafana ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaan dembi dhaaf ka weydiisanayaa nafteeda iyo shaydaan ayaan shuraaka ku ah ilaahayna beriguu ka yahay wsala allahu calaa sayidina moxamedi wcala alih wasaxbi slm bilahi tawfiiq